haddii gargaar laydin weydiisto muslimiinta subxana wa tacaala marka qofka muslimka ahi daa'iman qofka kaloo walaalkiisa oo muslimka ah jirkiisa qayb ka mida wey xanuunka ku dhacaya xadiis baana sidaa ku soo arooray uu nebigu noo sheegay sala allahu alayh wasalam ama axaadiis badan oo macnahaas leh oo macruufa baa ku soo arooray wixii dhibayaana way dhibayaan meel kasta uu joogo wixii farax gelinayaana way farax gelinayaan qof kastina muslimka ah khayrka inuu mar walba meel kastoo khayr ka jiro inuu mar walba midka u gargaaran yahay baa laga rabaa ma aha tuuladiisa keliya ma aha xaafadiisa maaha gurigiisa maaha meesha uu degan yahay laakiin meel kasta oo khayr ka jiro inuu u gargaaro ayaa loo doonay la doonaya sidaa darteed marka walaalayaal waxaa jira matalan waddankeeni oo kale waxaa ka jira dhibaatooyin tira sidaad ogtihiin waddankeeni waxaa kusoo duulay nimana amxaaro la yidhaahdo nimankii amxaarada ahaa xoogaa bay ka baxeen oo ka gurteen laakiin ugxantoodii baa weli taalla ukumihii weli way u yaalleen meeshayna ku ilaashanayaan waxa u jooga niman kaleeto oo u ilaalinaya meesha waxa u jooga munaafiqiin aad iyo aad u tiro badan waxa u jooga calmaaniyiin niman la yidhaahdo waxa u jooga shaydaan oo dhan oo iyaga waardiya meesha uga ah oo ilaalinaya caalamkuna ku taageersan yahay waxaa jira koox yar ama fia aada iyo aada u yar qaliil ah oo arrinka ka soo horjeeda fi-adaa yarta ah ee meesha kasoo horjeeda dhibaatada weyn ee caalamka caalamiga ah kasoo horjeeda waxay qabaan iyagana dhibaato aad iyo aad u tiro badan oo ah in caalamka oo dhan uu isugu tegey iclaam hadday noqon lahayd xoog hadday noqon lahayd dhaqaale hadday noqon lahayd biayi ayi wasiila sidii loo burburin lahaa oo loo baabi'in lahaa iyaguna waxay u taagan yihiin inay inaga ina xoreeyaan wey oo aynaan gun noqon maxaa jira waa gumoobaynaa haddii kale haddii maantay amxaaro intay iska soo gashayd oo wax la hadla hadlan waayi lahaa gun baynu noqon lahayn oo maanta waa gumoobi lahayn laakiin niman baa ilaahay usoo diray subxaanahu wa tacaala awooddoodii iyo tabartooda iyo wixii awood karaan iyagoo aan awood badan lahayn tabar badan lahayn ilaahay bay la kaashadeen nimankii ma aanay fariisan mana harsan dhib iyo qahar bay kala kulmeen kadibna dushay hadda ka ilaashanayaan waddanka kuma jiraan nimankaa marka walaalaheena oo hawshaa ku jira oo innaga inoo haya shaqada saan idiin sheegay dhibaatooyin badan baa meelo walba uga imaanaya waxay uga imaanayaan gaaladii waxay uga imaanayaan calmaaniyiintii waxay uga imaanayaan munaafiqiintii waxay uga imaanayaan qabaliyiintii ayi nooc dala oo dhan oo iskaashatay iskaashato wey axzaab guluf ayaa lagu kicinaya tolyaa u ah marka nimankaas waxaa tol u ah qolooyinka masaajidka ku jira maxaa jira nimankaanu iyaguna waa niman masaajidka ka soo baxay wey laakiin hiqi inay ka helaan intiisa badan kama helin ebel waxaa laga yaabaa masaajidada intooda badan in lagala dagaalamayoba dagaalka ka socdo ayaa dhici karta saa darteed baa marka walaaluhu waxay naga codsadeen inaan insha allahu tacaala kelima arrinkaas ku habboon wixii aan ka odhan karno inaan ka nirahno marka horeysa nabigeennu wuxuu leeyahay sala allahu alayhi wasalam intaynaan kelima horta kelimadu caawa keliya ma noqonayso insha allahu tacaala ugu yaraan mar kale oo habeen dambe ah biidn illahi tacaala waa noqonaysaa inay ka badatona waa dhici karta wuxuu leeyahay nabigeeni sala allahu alayhi wasalam ma min imri'in qof ma jiro muslimah oo yakdulu imra'an musliman qof muslima oo kale se ka baxaya fii mawdinin yuntaqasu fiihi cirduhu meel sharaftiisa looga xadgudbayo wa yuntahaku fiihi min xurmatihi xurmadiisana meel looga dhacayo ilaa khadalahu allahu tacaala fii mawdinin yuxibu fiihi nusratah haddii uu nin sidaa sameeyo qof uu arko walaalah muslima oo lagu xadgudbayo oo sharaftiisii lagu xadgudbayo oo la caynayo uu u hiilin waayo ayuu leeyahay nebigu sala allahu calayhi wasalam ilaahay subxaanahu wa tacaala maalin uu hiil u baahan yahay buu isaguna hiilkiisa ka tegaya waa xadiis weyn wey meel uu jecel yahay isagana in looga hiiliyo ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala hiilkiisa uu alle ka tegayaa subxaanahu wa tacaala wamaa min axadin qof ma jiro yansuru musliman qof muslima u gargaaraya fii mawdinin meel yuntaqasu fiihi cirduhu meel cirbayo wa yuntahaku fiihi min xurmatihi xurmadiisana wax lagu yeelayo haddii qofkaasi uu gargaar halkaa uga sameeyo walaalkii u gargaaro ilaa nasarahu allahu fii mawdinin meel baa isagana qofkaa ilaahay ugu gargaaraya yuxibu fiihi nusratah uu jecel yahay isagana in loo gargaaro axmed iyo abu daawuud iyo xadiis ka wariyey xadiis saxiixa wey marka qofka muslimka ah oo walaalkaaya ah marka la dhibayo oo la caynayo wax laga sheegayo la xumaynayo adiguna haddaad uqosasho dembiilaasa la mid baa ta laakiin maxaa lagaa rabaa qofka muslimka ah ee cirdigiisi lagu ciyaarayo ee sharaftiisi lagu ciyaarayo calmaaniintu raggu gargaaray leeyihin makhaayadaha iyo fadhi ku kudiraaryada waataad aragteen nin walba intaas oo qof buu haystaa oo u gargaaraya oo ilaalinaya oo u dagaalamaya ayuu haystaa laakiin islaamiyiintii nasiib darro iyagii baaba isu dhamaynayaba iyagii ayaaba isu dhammaynaya cid kale cid kale intaana u iman nimanka ilaahay subxaanahu wa tacaala hawshiisa haye ee mujaahidiinta loo yaqaano xurmadoodu sidee bay tahay nebigu muxuu ka yidhi sal lla ly slam waxaan keliya oo idin siinayaa hal tusaale keliya ma rabo inaan axaadiis badan iyo idiin keeno maxaa jira arrinkaas uu iska cad yahay laakiin waxaan idiin keenayaa nebigu wuxuu yidhi sala allahu alayhi xurmatu nisaai mujaahidiin dumarka mujaahidiinta xurmadoodu waa dumarkoodii weeye raggoodii iska da dumarkoodii baa lagaaga sheekaynaya nimanka mujaahidiinta ah dumarkooda xurmadoodu waxa weeye ayuu yidhi nebigu sala allahu alay slam cala alqaacidiina kuwa fadhiya ka xurmati ummahaatihim sida hooyooyinkood oo ay kale u xurmaynayaan ayaa laga rabaa inuu loo xurmayo buu yihi nebigu sala allahu calayhi wasalam wamaa min rajulin nin ma jiro min alqaacidiina kuwa fadhiya ka mida inagoo kale wey qaacidiinteedu ayuu waan kicin wey mujaahidiintuna waa qoladii dhaqaaqday ee islaamka difaacaysa wey marka qolada qaacidiinta ah ee fadhiya yakhlufu rajulan min almujaahidiina fi ahlihi oo reerkiisii u dabamaro hadduu nin u dabamaro oo fa yakunuhu fiihim ou khiyaano markaa nin baa jihaad aaday tegey ilaahay dartiisu u baxay diintii ilaahay buu difaacayaa nin baa reerkii u dabamaray oo reerkii markaa khiyaanay ilaa wuqifa lahu yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha baa loo istaajiya faya'hudu min camalihi maa shaa inta la istaajiyo baa la odhanaya halkaa istaag markaas baa la leeyahay camalkiisa wax allaale waxaad doonto ka qaado nebigu wuxuu yidhi sal alla ly slam famaa danukum maxaad u malaynaysaan nin maalin halkaa la istaajiyey oo lagu yidhi camalkiisa qaado muxuu kugu samaynaya bu yidhi nebigu sal slam maxaad u malaynaysaa inuu samaynayo waxba ka tegayaa wey waxba kaaga tegi maayo wax allaale wuxuu kaaga tegaya ma jirtee wixii aada haysatay oo dhan buu kaa qaadanaya xadiiska muslim baa wariyey sidaa darteed ha layska ilaaliyo fadhi kudirirka iyo ma garanaysaa dadka mujahiniinta ah ee baaba'aya ee dhibtoonaya in halkaa lagu cuno hilibkooda oo wax laga sheego oo la caayo oo magacyo xunxun loo bixiyo iska ilaaliya haddiiba dumarkoodu ay noqdeen sida hooyooyinka oo kale iyaga maxaad umalaynaysaa wey kelimadeenna marka haddii aynu gudagallo waxaynu ku bilaabanaynaa aayaddan ilaahay subxaanahu watacaala uu ciwaankan aynu dooranay uu ku sheegay oo ilaahay uu yidhi nebigiisa isagoo la hadlaya uu yidhi ilaa tansuruuhu faqad nasarahu allahu id akhrajahu aladiina kafaruu thaniya tnayni id huma fi lgaari id yaquul la taxzan إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم aayadan cajiibka ah ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qisada aynu sheegi doono ilaahay noogaga warramayo ilaahay uu leeyahay haddii aydaynaan u gargaarin nebigiisa faqad nasarahu allahu ilahay baa u gargaaray gargaar idinkama baahna jahu ladiina kafaruu nimankii gaalada ahaa markay nebi maxamed eriyeen oo dhulkiisi ka saareen meeshuu ku dhashay ka saareen thaniya thnayni markay labada mid ka mid ah waa abubakar baa laga hadlayaay id humaa fi lgaari ay ku jireen godkii id yaquulu lisaaxibihi nebigii saaxiibkiisi uu ku yidhi laa taxzan ina allaha macanaa nimanka dhib baa haysata hawl weyn ba haysata laakiin nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu aleyh wasalam waxbaha welwelin ina allaha macanaa ilaahay baa nala jira faanzala allahu sakiinatahu calayhi ilaahay sakiinadiisii buu ku soo dejiyey abubakar wa ayadahu bijunuudin lam tarawhaa ciidamo aan la ogayn oo aan cidina arkahayn ayaa ilaahay ku ayiday subxaanahu wa tacaala wajacala kalimata aladiina kafaruu sufla wa kalimatu allahi hiy alculyaa ilaahay subxaanahu wa tacaala maalintaa gaaladii kelimadoodiina hoos buu geeyey na kor buu geeyey ilaahayna subxaanahu wa tacaala casiiz weeye wallahu casiizun xakiim mid wax walba ka adag oo fal falsuban wey qisada ay ku timi waad garanaysaan laydinka sheekayn maayo nebiga sala allahu alayhi wasalam magaalada maka wuu ku noolaa konton iyo saddex sano ayuu ku gaaray meeshaasuu ku dhashay konton iyo saddex sano uu ku gaaray nebigu sala allahu aleyh wasalam saddex iyo toban sano ayuu nebinimo ku joogay saddex iyo tobankaa sano maalinba heer bay usoo gaaraysay dhibaatada nebiga sala allahu aleyh wasalam ugu dambayntii xaalkiisii markuu nebigu weynaaday oo arrinkiisi kordhay oo uu gobollada rag ku yeeshay oo dadkii haajireen oo la arkay waxaa la yidhi ninkaan maxaynu ka samaynaa kadibna waxaa lagu kulmay gurigii la oran jiray daaru nadwa ee maka ku yiilay reer quraysheed keliya maalintaa ma aanay kulmin qabaa'ilka carbeed oo dhan cid baa loo diray wakiil baa u joogay meesha hadda united nationka loo yaqaanoo kale weeye daaru nadwa waaye meesha hadda muslimiinta loo fariisto wey xataa shaydaan baa ka qayb galay maalintaa maxaa jira wuxuu ahaa wuxuu ahaa niqaashkii ugu dambeeyey ee ahaa ninkan in laga gaaro go-aanka ugu dambeeya oo aynu ka qaadanayno saas oo saas ay marka waxa loo baahan yahay in carab oo dhan go-aankan go-aan midaysan ay ka qaadato ninkan daarunadwa wey meesha united nation wey meesha muslimiinta go-aanka looga gaaro wey ee qof walba nin u joogo oo kuwii muslimiinta sheegaya ee ragu joogaan oo haddana halkaa muslimka lagu gowracayo dhibaatada ayna haysata ee gaaladu muslimka aynu hadda aynu u jirro ee maalin walba dad inoo ka dhimanayo maalin walba intaas oo qof oon waxba galabsan lagu dilayo ee bakaaraha suuqa loo yaqaano maalin walba la garaacayo ee maalin walba konton lixdan toddobaatan boqolaal la dilayo xaggee baa go-aankaa laga gaaray daranud waa laga gaaray united nationka meesha loo yaqaan baa laga gaaray miyaad aragteen iyagoo laga hadlayo hal ra ra'aytu maalin iyagoo odhanaya waa ka xun may maynu arag absolutely weligan maynu arag mana arki doono maxaa jira halkaasaaba laga soo go-aamiyey in dadkaan la xasuuqo la baabi'iyo wey saasaa loogu talagalay wey go-aan baa markaa hadal baa marka la keenay waid yamkuru bika aladiina kafaruu liyuhbituuka aw yaqtuluuka aw yukhrijuuk wayamkuruuna wayamkuru llah wallahu khayru lmaakiriin maalintaa nin walbi war buu keenay waxaa la yidhi war ninkan aynu xiro rag baa soo waxaa la yidhi war xarigiisa ninkaan kama faa'iideyno maxaa jira warku laba duleelba ragguu rabay uu gaari war aynu cayrino ninkan waddanka aynu ka saaro rag kale iyo koox kale waddada ku samaysanayaa meeshu tagoba tol buu ka helayaa baa li go-aankii ugu dambeeyey wuxuu noqday in la dilo buu noqday waad garanaysaan qisada qisa macruufa waa kadibna go-aanka cajiibka markii la gaaray jibriil baa u yimi maalintiiba habeenkii baa loogu talagalay warku inuusan suuqa gelin baa la rabaa habeenkii laga gaarsiiyo dhiciska laga gowraca miyaa la ohan jiray kadibna waxa weeye jibriil baa isla markiiba nebiga u yimid sala allahu alayhi wasalam duurkii ayuu guriga ku soo garaacay abubakar sidiiq radia allahu tacaala canhu markaas buu nebigu yidhi markaas buu yidhi abubakar sidiiq wallaahi nebiga saacaddan iima imaan jirin wax weyn baa jira kadibna nebigii baa laga furay nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu alayhi wasalam dadka kula jooga meesha ka saar bu yidhi wuxuu yidhi yaa allah dadkaaga weeye dadkaanu reer abubakar wey waa dad la tarbiyey waa junuud ilaahay subxaanahu wa tacaala wey waa ummaddan oo junuuda reer junuuda way caruurtii baa ku jira xaaskii baa jooga inamadii iyo wiilashii baa jooga wa maca daalika jaajuus kuma jiro qof jaasuus ah oo laga baqaayo kuma jiro maanta kelima lama odhan karayo maxaa jira salaada kii kula tukanaya jaasuus wey kii qur-aanka kula akrinaya xalaqada kugula jiray jaasuus wey kii safka hore fadhiyay jaasuus wey muslimiinti wey laakiin berigaa u fiirsada nebi nebi moxamed sala allahu alayhi wasalam maalintaa uu yimi waxba kuma aamini karto iska daacad kale laakiin wuxuu yidhi maya waa dadkaagi ya rasuulallah waxaa rabto ii sheeg dadkaan waxba kaa bi'in maayaan wuxuu yidhi alhijra nebigu hijra liamri buu hadalkii labaad ee uu ku yidhi wuxuu ahaa abubakr sidiq radi allahu tacaala canhu ya rasuul allah waxaan ku weydiisanaya inaan ku raaco awalna waa sugaya in nabiga hijro loo loo diyaarinayo wuu ogaa laba neef oo geelana waa sii diyaarsaday ou rabo midna inuu nebiga siiyo sala allahu alayhi wasalam midna isagu uu ku safro wuxuu yidhi nebigu sala allahu alay wasalam waad raacaysaa laba haalood baan haystaaye mid baad leedaha adigu thaman buu yidhi nebigu saas xoolaan ku qaadanaya nebigu ma aha nin dadka xoolihiis ka qaata xoolaan ku qaadanayaa buu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam kadibna habeenkii waa kuwa dhaqaajiyey oo galay meeshii la odhan jiray qaaru thawr godkii waa kuwa galay godkaa ilaahay qur-aanka kaga warramayo wey ee maka markaynu tagno ay dadku soo fiirshaan oo hadda laysku soo sawiro sawirada badan iyo layskaga soo qaado wey buurtaas bay habeenkii galeen nebigu sala allahu alay waslam iyo abubakar kadibna nimankii habeenkii cali binu abi daalib radia allahu tacaala canhu ayaa booskiisi galay oo nebiga isku furanaya haddii cid la dilayo cali abu ali ali cali bn abi ali bnu abi daalib ha la dilo wey isagii baa sariirtiisi seexday kadibna habeenkii o dhan bay ilaashanayeen waagii markuu beriyey cali baa meeshii loogu tegey gaaladii marka subaxii go-aan baa la soo saaray ah ninkii nebi moxamed iyo abubakar keena waxa ay leeyihiin nin walba mid walba ama ama madaxiisi keena ama isagoo nool keena mid walbi wuxuu leeyahay shan iyo labaatan milyan oo dollar bay udhigantaa maanta shan iyo labaatan milyan oo dollar oo maanta joogta bay udhigantaa ninkii ninkaa noloshiisa iyo geeridiisa keena shan iyo labaatan milyan oo dollar buu qaadanaya ama boqol ama konton milyan oo dollar buu qaadanaya kadibna reer maka wixii ugu qaalisanaa ee lagu jeclaa geel buu ahaaye nin walba subixii buu dhaqaajiyey nin walba wuxuu yidhi labadaa boqol oo geela midka adiga ku guulaysanaya noqo meel oo qof ku dhuuman karo ama la geli karo ninkii xal baxay meel fog ma jiro waa la ogyahay suurtagal maaha xalay meesha diyaarada lama wato baabuurna lama wato marka suurtagal maaha inuu ninkaanu o dhan ka baxo suurtagal maaha ninkii ma foga kadibna buur kasta ayaa la dul istaagay meeshii nafkeedii godkii nebigu ku jiray sala allahu alayhi wasalam ayaa la dul istaagay abubakar sidiiq radia allahu tacaala canhu nimankii buu sidaa u fiirinayaa nebigu ma kala jeclayn abubakar wuu naxsan yahay u baqayaa sala allahu alayh wasalam naftiisa ma rabo laakiin nebigu u baqayaa sala allahu alayh wasalam mas-uul wey nebigii dhan buu wadaa oo isagu mas-uuliyad iska saaray islaamka dhan maalin buu godkaa ku jiray ya ikhwaani buurta aad aragteen rag badan baa tegey aad aragteen oo haddaad korayso laga yaabo laba saacadood bay kugu qaadanaysaa ama ka badan bal inaad ku dhimat meeshu see u daran tahay oo khatar u tahay haddana islaamku maalin buu buurtaa ku jiray ogaada islaamkaan maantay lagu ciyaarayo ee ay noqotay in lagu ciyaaro ee la iibsado ay noqotay ee bilaashka noqday rag baa madaxoodii la raadinaya halkaa ku jira soo ma aragtaan maantana bilaash baad ku iibinaysaa ilahay kitaabkiisa subxaana wa tacala iyo diintii nebi maxamed sala allahu alay slam kadibna abubakar baa fiirshay nimankii ilaahay waa indhasaabay subxaanahu wa tacaala way iska tageen markay tageen ayuu abubakar wuxuu ku yidhi xadiiska isagana saxiixeynka ku jira yaa rasuul allah nimankii mushrikiinta ahaa haddii ay lugahooda hoostooda haddii ay eegi lahaayeen wallahi wayna arki lahaayeen buu yidhi nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu alayh wasalam abubakar maa dannuka biithnayni allahu haalisuhumaa maxaad u malaynaysaa laba nin oo ilaahay saddex ku yahay subxaanahu wa tacaala yacni naasirkooda wey wuxuu ku fasiray imaamu bukhaari raximah llahu tacaala aayadda ma garanaysaa wuxuu ku fasiray in allaha macanaa ay naasirunaa midka noo gargaaraya wey gargaaraheenna weye ilaahay baa nala jira subxaanahu wa tacaala laa taxsan ha biqin ilaahay baa nala jire waxaan dad warwareegayo soconaya ee raba inaan ee islaamka inay tirtiraan raba waxba ma yeeli karayaan maxaa jira ilaahay baa nala jira laa taxzan ilahay baa nala jira saddex maalmood markay meesha ku jireen ayay markaa meesha ka dhaqaajiyeen oo ka baxeen oo cagtii kala degtay oo dadkii daalay tartiib bay u dhaqaajiyeen kadibna markay dhaqaajiyeen xoogaa markay socdeen qisadii iyadana waad garanaysaan suraaqata ibnu malik iyadana ku dheeraan mayn waqti uma hayno laakiin suraaqata ibnu malik ayaa soo gaaray oo faras wata oo isaguna labadii boqol oo geel ahaa doonaya kadibna abubakar baa arkay yaa rasuul allah rasuulki ilaahayow uutiinaa yaa rasuul allah waana la qabtay buu yidhi waana la soo gaaray buu yidhi nebigu wuxuu ku yidhi laa taxzan ina allaha macanaa labadooda keliya wey iyo ninkii waddada tusinayey laa taxzan ina allaha macanaa habiqin ilahay baa nala jire markaas buu nebigu alayh wasalam oo yidhi ilaahow adigu waxaad rabto noogaga filow ninkii waa tii uu faraskii dhulka la galay kadibna uu kala soo baxay faraskii baan u mar saddexaadkiibuu u qayliyey war niman yo waxba idinma yeelaye wari istaaga buu yidhi markii loo istaagay wuxuu yidhi sahmiyeyga ka qaata geelaygii baa halkaa hore jooge waxaa rabtaan ka kaxaysta geelaygii wuxuu yidhi allaale markaan intaasu igu dhaceen waxaan ogaaday ninkaanu inuu soo daahirayo diintaanu inay tahay diin aan la celin kari hayn ayaan ogaaday nebigu wuxuu ku yidhi ya rasuul allah nebigu wuxu yidhi waxba kaama rabnee gadaal markaad dib u noqo wixii na daba socdo aad aragto xagga waxba idinkama jiraan dheh wuxuu ku yidhi maxamedow warqad ii qor ammaanah buu yidhi waa ninkii ninka cayrsana nebi maxamed cayrsanayo weye warqad ammaanah ii qor buu yidhi nebigu sal alla ly slam saaray ninkii hogaaminayay buu yidhi u qor warqad baa loo qoray ammaanah markaas buu u oo wuxuu ku yidhi wuxuu ku yidhi bal ka waran suraaqow haddii maalin maalmaha ka mid a dharkii kisra aad ku lebisato iyo dahabkiisi aad xirato maxaad u malaynaysaa buu yidhi kisra ibnu hormus buu yidhi ma ninkaas ad ii sheegaysaa haa buu yidhi u iska tegi waataynu soo marray xaalkiisa waynu aragna wey waa garan qisadan marka laa taxsan in allaha macana qisadaa wey qisadan iyo waxa maanta jira maxaa ka dhexaya waxaa ka dhexaya arrimo aad iyo aada u tiro badan haddaa adinkuba fiirisaan maanta waaqica jira iyo waaqica maalintii jiray wax badan baa isu qabsanaya wax tiro badan ayaa isqabsanaya waxaa ka mid a maalintaa dadka u gargaarayay dadka diinta ilaahay u gargaarayay dad yar bay ahaayeen maantay dadka ilaahay diintiisa u gargaaraya dad yar wey iyagoo ay muslimiintu badan yihiin iyo aaday u tiro badan yihiin maanta nin walbi waxa uu ku mashquulsan yahay dantiisu maanta nin walbi ku mashquulsan yahay laakiin nin ilaahay diintiisa maanta u gargaaraya qaliil aad iyo aad bay u yar yihiin maalintaasna saas bay ahayd oo waxa ilaahay diintiisa u gargaarayay aad iyo aad bay u yaraayeen maalintaas cabsi tiro badan baa jirtay raggu aad iyo aad baa loo baqayey dhibaato aad iyo aad u weyn baa jirtay maantana sidoo kale nafsu shay weeye maantana dhibaato aad iyo aad u weyn iyo baqdin aad iyo aad u jirta oo ninkii maantay diintiisa haysta wuxuu ka mid yahay wuxuu la mid yahay se nebigu sheegay sala allahu calayh wasalam nin haysta qaabidun jamra ma garanaysaa nin dhuxul daba gacanta ku haysta oo kale uu ka mid yahay maalintaasna saas kaleeto ayay ahayd qisadan iyo waxa ka dhexaya iyo qisadaas iyada iyo maanta waxa ka dhexaya iyadana sidoo kaleeto waxa weeye waxay ahaayeen dad la cayrsanayo oo lala dirirayo oo la ugaarsanayo ugaarsi bay maalintaas muslimiintu ahaayeen maanta bay ku jiraan nafsu shay wey u fiirso maalinta nebiga sala allahu caleyh wasalam godkii xataa markuu ka soo baxay dariiqii xataa waa lasii cayrsanayaa maanta muslimiinta guryahoodii baa lagu cayrsanayaa dhulkoodii baa lagu cayrsanayaa hawdkii baa lagu cayrsanayaa godadkii baa lagu cayrsanayaa baadiyihii baa lagu cayrsanayaa meel allaale meelay galaan bay laayihiin sidii maalintaa loo cayrsanayaa maantana loo cayrsanayaa nafsu dariiq wey idan laa taxzan in allaha macana nebi maxamed ba saasuu yidhi maalintaa adiguna laa taxzan in allaha macanaa waxbaa ka biqin ilahay waxay ka dhaxeeya waxa weeye maalintaa diintu waxay ahayd haraaba wax lala yaabo dadkuna waxay ahaayeen ghurabaa maanta ninka ilaahay diintiisa u gargaar diintu maanta waxa weeye in lagu dhaqmo hariib wey wax lala yaabo wey dadka maanta ilaahay diintiisa ku dhaqmayana iyadana sidoo kale ghurabaa weeye sida nabigeeni baa yidhi sala allahu alay w slam fi saxiixi muslim وغيره بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ islaamku wuxuu ku bilowday isagoo lala yaaban yahay wuxuu soo noqon doonaa isagoo lala yaaban yahay sidii uu ku bilow shay baa dhici doonta yuu maanta qaraabo ka yahay muslimiinta dhexdoodii ayuu wax lala yaabo iska daa gaalo xagga iska dhig cid kale xagga iska dhig yuu maanta islaamku ka socon laayahay maanta islaamku muslimiin buu ka socon la-yahay muslimiinta dhexdoodii buu wuxuu ka noqday shay lala yaaban yahay ninka maanta diinta ilaahay ku dhaqma shareecada ilaahay ku dhaqma isku daya shareecada ilaahay inuu hergeliyo hariib wa nin la yaaban yaha weeye wax cajiib ah weeye lala yaaban yaha weye idan wuxuu yidhi nebigu sal ly slam lakin duuba lilgurabaa ogaada laakiin nimanka liibaanay waa nimanka lala yaaban yahay ma aha calool inagoo kaleeta ah xila irmaanaynayaasha inagoo kaleeta ah caruurahooda iyo reerahooda ka adag kuwaas macno male dadkao dhan baa sameeya saas caruurtiisa reerkiisa iska wata danihiisa hawshiisa shaqadiisa maasha allah shaqada kama daaho reerka si fiican buu u caawiyaa caruurta iskuolkuu geeya waa ka soo celiyaa raganimo kt raganimadiisu raganimo dhaaftay wey macno male gaaladuba intaa waa samaysaa miyaan ahayn inta wax macnaa kuma dhisna kaasu ninka qariibka ahi waxa weeye ninka ilaahay diintiisa inuu difaaco doonayo weeye ninka ilaahay diintiisa inuu u gargaaro doonayo weeye ninka ilaahay diintiisa khatarta u gelayo weeye ninka diyaaradaha maraykanka oo bilaa diyaarka ah wax wadi aanay jirin baydhabo duurkeedii iyo jubbooyinkii duurkoodii ka seexan la'a weeye ninkaa weeye adiga yaa ku yimaada dhexdoodii baaba degan tahay baasaboorkoodii baadba sidataa waa adiga kan waaba lagu soo dhaweeyey yaaba inaynu nidhaahno war waa doqomo kuwaasu anigu baasaboor baan leeyahay maraykankaan tagaa markaan rabo yurub oo dhan baan ku wareegi karaa meeshaan doonaan gaaraa kuwaan adduunka iska xirxiray maxay yihiin laakiin nebi maxamed sala allahu alayh wasalam iyagu ammaanaya ogow baasaboorkaaga guudan ma ammaanayo nebigu sal l slam innagaa waxaa la rabaa inaynu istuhunno maaha iyaga inaynu tuhunno maaha maxaa jira nin adduunkao dhan ba loo furayba albaabadoo o dhan ba u furan yihiin iyo nebi moxamed hadalkiisi ma isqabanayaan ghurabaa bay noqonayaan mi qabanayaan idan rag badan baa maanta waxay ku doodayaan wadaadadii nafkoodi baa waxay ku doodayaan waxay ku leeyihiin caalamka in mufatix wey in la socdaal rabaa adduunyadii baa iska xirxiri balaayaad ma garanaysaa dhib baad keeni ciriir baad keenaysaa mashaakil baad keeni maasha allah wasaanaba saanaba fiican ba cajiib weeye nebi moxamed sala allahu aleyh wasalam arrinkiisi waa ka duwan yaha weye qisadan iyo qisadaasu ama xaaladeenna iyo xaaladaasu maalintaa dadka u gargaarayay diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala aksariyadoodu dhallinyaray ahaayeen maantana dadka ilaahay diintiisa u gargaaraya aksariyadu dhalinyaro weeye bicin sana ninkii gaaray maca salaama fakabir calayhi arbacan bacda wafaatihi buu yidhi imaamu shaafici raximah allahu tacaala fakabir calayhi arbacan bacda wafaatihi qiimo male kaasu isagu markaa da-da kama wadin wuxuu ka waday ninkii aan taqwo iyo aan diin lahayn buu ka waday wa daatu lfataa bilcilmi watuqa idaa faataa wuxuu yidhi haddii ninka qiimaha wuxuu ku leeyahay taqwada ilaahay iyo diinta weeye buu yidhi haddii labadaa la waayo waxba macno ma lehe markii uu dhinto buu yidhi fakabir calayhi arbacan bacda wafaatihi buu yidhi markuu iska dhinto allahu akbar allahu akbar afar xabo boobsiisa oo kumu ahaa ninka dhintay warba looma hayoba wale nin baa dhintay muxuu ahaa maba garanaysidba maxaa jira bilaa macne wuxuu adduunka utari wuxuu diinta ilah u tari jiray maleh wax qiimaa ma lahayn wuu iska noolaa cuntuu iska cuni jiray wuu iska noolaan jiray wuu iska socon jiray wax qiimaa ma uusan lahayn sidaa darteed fakabir bacda wafaatihi markuu dhintoon afar allahu akbar allahu akbar iska tago noocaas nahay inagu laakiin diinta ilahay maanta dadka u gargaaraya dhalinyaro way maalintaasna dhalinyaro ahaayeen caaisha radi allahu tacala canha baa noo sheekaynaysaa qisadaa nafkeeda inooga sheekeynaysaa caaisha waxay tihi radi allahu tacaala canha nebigii sala allahu alayhi wasalam iyo abubakar waxaanu u diyaarinay bay tidhi safarkooda wixii ay ku geli lahaayeen ayaanu wixii aanu heli karo diyaargarowgii u fiicnaa baanu u diyaarinay ayay tidhi markaanu u diyaarinay eejii lagu ridanayay la keenay ayaa waxa la waayay wixii lagu xiri lahaa asma binti abi bakr radi allahu tacaala canha gabadhaanu markaa waa toban jir meel ahayn ahayd baan umalayna caaisha radiala toban jir maxay tahay waa dhow waxay ahayd markaa sideed jir ama toddoba jir wey caaisha gabadha noo sheekaynaysa asma radi allahu tacaala canha ayaa markaa waxa ay samaysay maradeedii googaradeedii ayay kala jeexday hal googarad bay haysatay googaradii bay laba jeex ka dhigtay jeex bay alaabtii ugu xirxirtay jeexna dhexday ku xiratay gabar yaro weeye oo abubakar uu dhalay radi allahu taala noo sheegeynaysaa iyadana gabar yaro weeye oo abubakar uu dhalay oo toddoba sano jirta ama sideed sano jirta toddoba sano ama sideed sano jirta markaa soo aritaan gabadha kalena iyadana dhowr iyo toban sanay jirta gabar ka weyn maaha radia allahu tacala gabdho waay waxaa shaqaynaya saa darteed baa loogu magacaabay asmaa binti abi bakr radia allahu tacaala canha dhat nidaqayn gabadhii laba googaradleyda ahaa oo nebi maxamed baa wuxuu yidhi sala allahu alayhi wasalam ilaahay jannada ayuu kaa siinaya mid xariir ah alxamdu lilah maanta diinta waxa u gargaaraya gabdhaha ugu badan fii kulli makaan waxa ilaahay diintiisa maanta ay ka dhiman laadahay ee u socoto gabdhaha ugu badan alxamdu lilah kuwa soomaaliya jooga inta u badan oo u gargaarta gabdho wey kuwa halkaan iyo meelaha gaalada jooga waxaa ilaahay diintiisa u gargaaraya caruurta la rafaadaya dhibtoonaya gabdho wey ilahay khayra siiyo subxana wa tacaala uma laxiqa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam wa abu bakar bikaarin godkii bay galeen fii jabali thawr halkaa ayay waxay ku qarsanaayeen oo ay joogeen bay tidhi saddex maalmood iyo saddex habeen ayay halkaa joogeen saddex habeen bay halkaa saddex cisho ayay halkaa joogeen bay tidhi fiirsada waxaa u tegayey habeen walba oo la soo baryayey cabdullaahi ibnu abi bakr radia allahu tacaala canhu inan yaroo abubakar u dhalay weeye waxayna tihi waana inan yar buu ahaa oo aad iyo aad u caqli badan ayuu ahaa aroortii ayuu ka soo tegi jiray habeenkii buu la soo seexan laakiin waagu ugu beryi maayo kuweenna hurdaba lagama kicin karoba haddii aynu maanta nin intaynu shaqadaasoo kale u diro nidhaahno caawa intaa halkaa joogto aroortii kasoo ka lah kuwa olooyinka xajka noo raaca baanu aragnayo musdalifo iyo musdalifa ayaa looga tagaaba dhalinyarada maanta joogta soo ma garanaysid aroortii ayuu ka soo kallixi kadibna wuxuu imaanayaa magaalada maka wuxuu iska dhigayaa nin xala baryey odayaashu ag fadhiisan wuxuu ahaa nin aad iyo aad u caqli badanta oo nebiga iyo abubakar dhibayo oo laga sheegoba wuu xifdinayaa kadibna markuu habeenku madoobaado ayuu haddana dhaqaajinayaa buurtaasuu la kori habeenkii buu la soo joogi warkii oo dhan buu u geenayaa kulli khabarkii magaalada maanta wixii ka dhacay oo dhan isagaa siinaya ina yar wey waxaa shaqaynaya bal u fiirsada waa hal reer weeye oo xaggee bay cunto ka heli jireen cuntay u baahan yihiin saddex habeen iyo saddex maalmood baa meesha lagu jiraa dab lama shidi karo koronto iyo beriga alaab lama haysto casriya wax wax lagu shidaa qoryo weeye iyo marka oo oo ma garanaysaa wax siinayay sidoo kaleeto waxay tidhi inan uu lahaa caamir ibnu fuhayra la odhan jiray oo abubakr sidiiq mawlihiisa ah ee isagu uu xoreeyey ayaa ari ilaalinaya ari buu raacaa ilaaliya kadibna maalintii buu kaxaynaya meeshuu geynaya meeshuu soo daajinaya habeenkii markay qoraxdu dhacdo oo fiidkii la gaaro ayuu caano kulul usoo lisayaa caani buu u geynaya inankii meeshii soo maray ayuu xoolinayaa oo la soo tegayaa oo wuxuu samaynayaa inankii raadkiisii buu burburinaya baabi'inaya saddexda habeenba sidaas buu isaguna samaynayey ayay tidhi u fiirsada dadka diinta ilahay u gargaarayay yihiin waa dhalinyaro weeye maalintaa waxa ilaahay diinta ku bixiyey ay maalintaa diintu khatarta ku jirtay waxa ilaahay diinta ku bixiyey kow waa hal reer wey abubakr sidiiq radia allahu tacala canhu wey odagii nebigii buu godka kula jiraa bal u fiirsada warkii cuntada yaa u diyaarinaya hablihiisi baa u diyaarinaya yaa warka u keenaya inankiisi baa u keenaya yaa cuntadii u keenaya inankiisi baa u keenaya yaa sirtii xifdinaya reerkii o dhan baa sirtii xifdinaya cali binu abi taalib isagana radi allahu tacaala canhu sariirtiisi buu joogaa nebigii sala allahu alayhi wasalam booskiisii buu galay maalinta haddii cid la dili lahaa cali bin abi taalib baa la dili lahaa radi waa dhalinyaro dadka dhan oo ilaahay diintiisa u gargaaray maalintii ay dhibaatada ku jirtaba dhallinyaro weeye idan dhallinyaroy laa taxsan in allaha macanaa ilaahay baa idinla jire waxba habiqinin rag baa usoo gargaari jiray dhallinyaraa usoo gargaari jirtay idan qisadan iyo qisadaasu ama waaqican maanta la joogo iyo waaqicaasu aad iyo aad bay isu matalaan waxa kaleeto isaga egyihiin wax la yidhaahdo albashaa'ir bishaarooyin nebigu sala allahu calayh wasalam waataynu soo sheegnay iyadoo dhibtaa lagu jiro ayuu suraaqata ibnu malik markuu u yimi muxuu ku yidhi bal ka waran haddii aad gashato dharkii kisra ibnu hormus iyo dahabkiisii haddaad xirato bal ka waran buu yidhi wuu la yaabay kisra ibnu hormus uu iska aamusay laakiin waataynu soo marayo lix iyo toban sano kadib buu arrinkaasu xaqiiqoobay lix iyo toban sano kadib ayuu arrinkaasu xaqiiqoobay oo magaaladii madaa'in meeshii la odhan jiray la furtay ee gurigiisii kaydkiisii ninkii loo tegey ee dharkiisii alaabtiisii lasoo qaaday kadibna madiino la keenay lix iyo toban sano kadib madiino la keenay isaga oo fadhiya suraaqata ibnu malik oo cumar bin khadaab la fadhiya ee uu yidhi gasho waa waataynu soo marar nebi maxamed baa yidhi saa sala allahu alayh wasalam albashaa'ir laakiin maanta waxaa laga yaabaa biidni illahi tacaala bashaarkaasoo kalea imaan doona oo haddaba noo muuqda bishaaratan ukhraa oo nebigu sheegay haddana aan idinku daro iyadoo xaalku uu khatar ku jiray cadiya ibnu xaatim radia allahu tacaala canhu ayaa wuxuu leeyahay mar aan nebiga la fadhiyey sala allahu calayhi wasalam waana markuu soo islaamayo weeye ayaa nin baa u yimi fashakaa ilayhi alfaaqa waxa uu uga sheegtay war niyo fakri baa iga batay dhibaata ay haysata waxaan meelaan wax ka helo ma garanayo maanta muslimiinta fakri baa haysta maantay soomaaliya fakri baa haysa maantay dadka mujaahidiinta dhibaata haysata ninkan fakri buu ka sheeganaya wuxuu yidhi fakri baa ay hayaniyo nin kalaa u yimi wuxuu ku yidhi fashaka ilayhi qadcu sabiil wuxuu ka warramayaa qudaacu duruq waddooyinkii baa la fadhiistay meel la maro ma leh nabad nabadgelyo la-aan mashaakil ya rasuulallah meel aanu marro ma leh waddooyinkii waa go-an yihiin wax la nebigii dhegeysta marka nebigii baa wuxuu la hadlay cadiy ibnu xaatim wuxuu ku yidhi cadiyow ma garanaysaa meesha xiirah la yidhahdo waynu soo marray taarikhdii baynu kusoo marray ciraaq xuduuddeeda meel ku taal wey meel aad iyo aad u fog wey xiiro meesha la yidhahdo waxaan ku idhi buu yidhi ma garanayo ma arag laakiin waan maqlay wuxuu yidhi fa in daalat bika xayaatu ogow haddii ay noloshu kula dheeraato la tarayanna waxaad arki doontaa addaciinata tartaxilu min alxiirati xataa taduufa bilkacbati laa takhaafu axada ila allah taasu qudaacu duruqi wey kuwii waddooyinka joogay cabsidii iyo mashaakilkii iyo dhibtii jirtay buu nabigu ugu warramaya sala allahu alay salam waxaad arki doontaa gabar aw intay ka soo tagto kacbada tagto oo ku soo dawaafta oo ilaahay maaha inaan cid kale ka biqahayn haddii waktigu kula dheeraado haddii cimrigaagu dheeraado taasaad arki doontaa buu yidhi maanta muslimiinta sow khoof ma haysto sow dhibaato ma haysato sow inay meel gaaraan sow meelna ma gaari laha sow diyaarada ma waardiyeynayaan laakiin maalin waxaa dhici doonta biidni illahi tacaala soomaaliya ilaa nairobi la ysaga goosho iyadoo ilaahay maahan cid kale aan laga biqahayn maalin soomaaliya ardi sababo la ysaga goosho iyadoo ilaahay maahayna cid kale laga biqahayn ayaa imaan doonta ilahay idinkiis biidni illahi tacaala ayaa imaan doonta insha allah taasu marka qoladii khatarta ahayd wey wuxuu yidhi qultu fi ma baynii wa bayna nafsi anigii ba isla hadlay buu yidhi markaas baan waxaan idhi buu yidhi fa ayna ducaaru day aladiina qad sacaruu lbilaada waxaan idhi reer day wey waa niman marka qudaacu duruqa wey waxaan idhi buu yidhi war meel nimankii reer day oo qudaacu duruqa ahay waddooyinka goyn jiray see loo dhammayn doonaa nimankaa oo adduunka dhan fasahaadiyey anigi baa isla yaabay bu yidhi laakiin hoos baan u idhiyo nafteedaan la sheekaysanaya nebiga uma aan sheegin waxaan idhi kuwa goorma laga takhallusi doonaa baan idhi buu yidhi isbaareleydii nimankii isbaarada badnaa ee ilaa kiya ilaa gobollada dhexe u yiileen meeyaha dhammaan maanta ayna hum maalintiin wixii dawladda lagu sheegayay lagu sameynaya imbigati ee labada sano la fadhiyey nimankii intaa tanaasul ee intaa lala gorgortamayey nimankii warloodhada ahay isbaaran ku yiileen bay ahaaye baryo nimanka sidii loo bariyey markaasuu nin walba le aniga madaxweynaha laga dhigo haddaan rabtaan inay wax tan wax sameeyo isbaarada inaan qaado haddaan rabtaan madaxweynean doonaan laga dhigo ayna hum ya ikhwaani xagee ku dambeeyeen akhbaartoodii miyaad maqasheen maya lama hayo akhbaartoodii maca salaama ilahay baa u dhameeyey subxaana wa tacaala cabsida kaloo jirtana ilahay wuu dhamayn doonaa biidni illahi tacaala laa taxzan alla waa dhamaynayaay ha biqin hana welwelin sidii kuwaa loo waayay baa kuwaana loo weyn doonaa insha allahu tacaala wax yar baa haraye biidni illahi tacaala halkaa marka maxaa ka dhamaa maxaa kuu dhammaaday halkaa cabsidii way tagtay gaajadii iyo fakrigii baa kuu haray ninkii fakriga ka dacwoonayey isaga in loo jawaabo wey oo bishaaro loo sheego wey sidoo kaleeto wuxuu igu yidhi buu yidhi nabigi sal ly slam wala in daalat bika alxayaatu ogow haddana haddii noloshu niyow kula dheeraato caddiyow waxaad arkid latuftaxanna waxaa la furi doonaa kunuuza kisra nimankii kisra lamta adigoo yidhaahdo washington baa la furanayaa wey hal hala macquul akhwaani macquul ma aha had is leedahay maanta wax socon kara ma lakin ilah waxba kuma aha laakin adiga maanta waxaad leedahay haddii arrinkaa lagu sheego wallahi waad qosli waxaad leedahay ninka hadalkaani waa waalan yahay wax lagu maadaystaad ka dhigaysaa internetkiya baa lasoo gelinayaa bal ninkaan dhigaysta waxyaalaha lagu qoslay noqonayaan u fiirsada isaguna siduu ula yaabay wuu la yaabay waxaan ku idhi bu yidhi qultu hurmus ninkaad ii sheegayso ma kisra ibnu hurmus ba mase waa nin kale markaas buu yidhi nebigu sal l slam kisra ibnu hormus weeye nafkiisaan kuu sheegayaa waa garanay ninkaana waa la furan doonaa buu yidhi nabigu sala allahu alay wasalam mid kalena waa ku hayaa buu yidhi nabigu sal l slam qoladii cabsidi qoladii fakriga haddana intaa keliya maaha ina kunuustiisi markii la furto khayr kale haddana imaan doona haddii weli haddana cimrigu kula sii dheeraado waxaad arki da salam nin gacan muggiis oo dahab ama fidaa sita oo la wareegaya oo wax ka wax ka qaata waaye baad arki doontaa buu yidhi la soconayo la wareegayo wax ka qaata waayey ayaad arki doontaa xadiisku xadiis dheer weeye laakiin aan soo koobno cabdiy ibn cabdiy ibnu xaatim baa wuxuu yidhi fa ra'aytu daciinata waxaan arkay buu yidhi gabadhii baan arkay buu yidhi oo intay ka tagto xiira beytka ilaahay tagtay oo dawaafayso aan waxba ka biqahayn baan arkay buu yidhi oo nabadgelyo noqday oo isbaarooyinkii laga qaaday duruq meesha ay ka baxday nimankii dad ka wareeriyey la waayey nabadgelyo xiira inta laga soo tago kacbada la tegayo lagu soo dawaafaya cidna laga biqayn taasna aan arkay buu yidhi tan labaad buu yidhi kunuusti kisra anaaba wax ka furay buu yidhi ninkii anaaba ka mida buu yii raggii furtay buu yidhi midii saddexaad buu yidhi buu la hadlaya markaa adinkana ogaada haddii cimrigiinu dheeraado tan saddexaad oo nebiga sheegana wallow waad arki doontaan buu yidhi taa marka ma aan arag buu yidhi anigu taa marka waxa la sheegaa waxay imaan doontaay oo dhici doontaa baa la yidhaahdaa marka mahdigu markuu yimaado waxaa kaleetoo la yidhi wayba dhacdayba oo zamankii cumar ibn cabdilcaziis bay dhacday ba la yidhi idan maalmihii xaaladda xumaa nebigu muxuu bixinayey sala allahu alay wasalam bashaa'ir waa weyn buu bixinayey xadiiska bukhaari baa wariyey saxiix bukhaari buu ku jira nebigu wuxuu sala allahu alayh wasalam uu warinayey bashaa'ir aad iyo aad u waaweyn bashaa'irkana way dhaceen inagu maanta bashaarkii haddaynu haddaynu nidhaahno ka horamar way dhacayaan maanta waxa lagu qosliyaa oo arrinkaas yuu yahay baad umalaynaysaan waid yaqulu lmunaafiquuna waladiina fii quluubihim maradun gara haulaai diinuhum munaafiqiinta wey munafiqiintu waxa ilaahay sheegayo rasuulku wuxuu sheegayo iyagu danka male maxay keliya yaqaaneen waxay arkaan bes waxay iyagu arkaan keliya bay yaqaaneen laakiin anagu wuxuu nebi maxamed noo sheegay sala allahu alayh wasalam baan rumaysannahay nebi maxamed baa noo sheegay sala allahu alayh wasalam inay soo noqon doonto khaliifadii oo maxay tahay biminhaaji nubuwa nebi moxamed sala allahu alayhi wasalam manhajkeedii ku soconaysa baa soo noqonaysa buu yidhi nebigu sal slam tii baan ma rumaysannaha inay noo soo noqonayso waaba noo soo carfaysayo carafteedii baanu helaynaa iyaguna waxay leeyihiin ara haulaai diinuhum war kuwaan diintooda ayaa kedisay wax allaale waxay kala garanayaan ma jirto bay leeyihin maxaa jira ma garanayo say saa uleeyihiin ayaa hadhowdii loogu imaan doonaa maxaa ku dhici doona ilahay waxaa laga casa allahu an ya'tiya bilfatxi amri min cindihi fayusbixuu calaa ma asaruu fii anfusihim naadimiin markaas bay hadhowdii ka qoomamayn doonaan war arrinku inuu saas yaha uma malaynayn bay leeyihiin idan laa taxzan khayr baaba soo socdee baynaa culimada arrinkaan se u aragtaa shaqadan dhulka laga hayo ee la hayo culimadu see bay u arkaan mawqifkee bay ka taagan yihiin culimadu waxay ka taagan yihiin markii la isku soo koobo laba mawqif wey ama saddex mawqif baa la odhan karaa mawqifka koowaad waxa weeye rag isku dayaya waxaan inay burburiyaan geed allaale geed gaaban iyo geed dheer kulliba inay u korayaan si u burburin lahaayeen maxaa jira waxayba u yaqaanin waxaan o dhan ba wax u yaqaanin fitna la yidhahda ba yidhahda magac fitno la yidhaahdo ayaa loo bixiyey waa fidno sidaa darteed waxay doonayaan inay burburiyaan jahmiyatu hada alcasri weeye nimanka jahmiyada ah ee casrigan jooga weeye nimankaas saasay doonayaan sababta ma garanaysaan sababta waxa weeye lullumadu biyola-aan miyay noolaan kartaa maya lullumadu biyola-aan ma noolaan karto sidaa darteed iyagana dacwadoodu meel aan daaqi joogin kuma noolaan karo laabudda daaqi in la helo wa markaasaa dacwadoodu kobcaysaa koraysaa daaqi haddii la waayo waa la weynaya macasalaama wey maxaa jira dacwadooda dhan baa da dawaaqiidda ku salaysan wey saa darteed bay waxay difaacayaan walciyaadu billah waa kuwa difaacaya axkaamta ma garanaysaa dulliga ah waa kuwa difaacaya calmaaniyada iyo kufriga iyo ilxaadka waa kuwa difaacaya kutubta ka qoraya wey walciyaadu billah raggaasu marka hadal ma leh maba istahlan in lala hadlo lala khidaabo maba isdahlaanba maxaa jira waa niman ilaahay subxaanahu wa tacaala wixii khayra oo dhan uu ku diray ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu leeyahay lucina aladiina kafaruu min bani israa'iila calaa lisaani daawuuda wa ciisa bni maryama dalika bima casow wa kanuu yactaduun kanuu laa yatanaahawna can munkarin facaluuh labi'sa ma kanuu yafcaluun ilahay wuxuu noo sheegayaa subxaanahu wa tacaala reeday uu ku nacaladay carabkii ciisa iyo daawuud waxay yihahdeen culimmadu markhaanti bay ku noqonayaan maalinta qiyaamaha maxaa jira cilladda nimankan lagu helay maxay tahay kaanuu laa yatanaahawna can munkarin munkarka iskama reebi jirin alamru bilmacruuf wanahyi can almunkar waxa socdaa maanta waxa weeye alamru bilmacruuf wanahyi can almunkar isbaarooyinka in la qaado khayr miya mase shar weye khayr wey nin walba arkaya inay khayr tahay in dadka la baabiyo la dulaysto oo eber laga siiyo amxaara in wadma shar ba mase waa khayr waa khayr weye niman baa shar u arka ka warrama isbaarooyinka in la qaado niman baa shar u arkay ka warrama alamru bilmacruuf wanahyi can ilmunkar axkaam in la oga niman baa shar u arkay ka warrama wadaadayna sheegeen waa kaa garwoon yihiin waana kaa qamiis gaaban yihiin maxaad odhanaysaa marka ragga soo masiibo maaha masiibo wey aayaddan marka ilaahay subxaana wa tacala wuxuu noogu sheegayaa kaanuu laa yatanaahawna can munkarin munkarka iskama reebi jirin nimankaasu halkaa waxay kala wadaagaan nimankaanu munkar kama reebayaan bal munkarkiibaaba la koolkoolinayaaba ki ayaaba la kobcinaya la koolkoolinaya culimmadoodii baa ku jirta nafkoodii nimankan maxaa jira munkar kama reebayaan aayaddan waxaa ka hadlay sheekh cabdiraxmaan naasir sacdi raximahu llahu tacaala tafsiirkiisa wuxuu ka soo saaray qodobo aad iyo aad u tiro badan oo faa'iido badan qaybo ka mid a aan idinku dul akriyo wa minhaa waxaa ka mida bu mafaasida ka dhalanaysa ilaahay subxaana wa tacaala awaamirta in alamru bilmacruuf nahyi can lmunkar laga tago macaasida la suulin waayo ka dhalanaysa rabaa inu sheego wuxuu yidhi shiiku wa minhaa waxaa ka mid ah u fiirsada ana mujaradi sukuuti ficlu macصiya wain lam yubaashirhaa wain lam yubaashirha asaakitu fainahu kama yajibu ijtinaabu اlmacsiyati fainahu yajibu اlinkaaru calى man facala اlmacصiya wuxuu yidhi shiikhu macaasida oo laga aamuso mujarad inaad waxa xun ka aamusto aadan reebin waxay la mid tahay adoo sameeyey buu yidhi belaanaad aragta la samaynayo waad ka aamusta shib faraad ka qaata waxay la mid tahay adiga oo sameeyey buu yidhi wa in lam yubaashirha asaakitu xataa hadduusan isagu wax ka samayn ninkii aamusnaa laakiin u aamusay waxay ka mid tahay adoo sameeyo kale weyi ka warram haddaa calmaaniyada kitaab u qorto aa ku difaacayso muxuu noqonaya xaalka oo aad mujaahidiinta kitaab ka qorto aad kula dagaalamayso khawaarij iyo belo iyo baas iyo jin iyo magacyo xunxun oo inaan weligeen maqal aad u bixiso kuwaana aad leedahay weliyu amri kan wahaakada wakada wakada wakada wakada oo gabayo iyo madaaix iyo aad u tiriso xaalkaaga muxuu noqonaya sheikh wuxuu leeya inaad ka aamusto adoo ficilki la sameeyo wey xaalku saas wey bu ku le wuxuu leeyahay in macaasida laga fogaado say waajib u tahay ayaa waxa waajiba in macaasida la diido oo la inkaaro oo la yidhahdo maya ambiyada maxaa loo soo diray maxaa dagaalka jihaadka maxaa loo waajib yeelay kulli waxaas al amru bilmacruf wanahy can lmunkar wey maxaa umadda hadii kale dadka la iska daayo nin walba wuxuu doona ha sameeyo faraha laga qaado qof walba wuxuu doona u samaynaya gaalada waa taad rasen alamru bilmacruf wanahy can lmunkar ma jiro qof walbi wuxuu doonuu xor u yahay ha sameeyaa la yidhi mid baa isqaawin mid baa wuxuu doono samayn laba nin baa oran way isqabnaa isu soo sawiri laba dumara orag way isqabnaa maxaa jira annagaa ka helay sidaa alamru bilmacruuf wane idan haddii la joojiyo saasoo kalaa dhacaysa wa minhaa ka waxaa ka mida buu yidhi ana dalika yujra' almacaasi eh, alcusaatu wlfasaqatu cala aliksaari min almacaasi buu yidhi waxaa dhacaysa buu yidhi in ay dhiiri geliso nimanka cusaadda ah iyo fasaqada nimanka ah in ay macaasida badsadaan markii macaasida laga aamuso oo la reebi waayo buu yidhi idaa lam yudracuu canha haddii aan nimankaa loo diidin arrinkaa oo lala dagaalamin oo fayasdaada sharu sharku uusan tiro badan oo sharku tiro bato markaa fayasdaada sharu sharku tiro bato watacaduma almacsiya adunyawiya macaasidii adduunka iyo tii aakhiro labaduba ay badato wa yakuuna lahum shawka wduhuur oo ay nimankii xoog yeeshaan oo ay muuqdaan oo bannaanka yimaadaan soo maaragtay nimankii macaasida samaynayey ayaa muuqanaya markii wadaad la helo halkan fadhiya oo la yidhaahdo barlamaankii baa la dooranayaa barlamaankii markii la doorto qodobadii la dejiyo wadaadka magaalada gobolka ugu weyn ama waddanka ugu weyn noogu yeera ha noogu faataxaye shiikhii baa imaanaya wuxuu leeyahay dawladda ha la ilaaliyo si fiican u shaqeeya cadaalad sameeya hadda annagaa idin dooranay shiikhii ugu garka weynaa wey meesha ugu cilmiga badnaa ugu sheiksanaa wey soma aragti maxaa marka dhecaysa nimanka xoog bay yeesheen sooma aragtid sida hadda ka jirta gobollada waqooyi bari iyo waqooyi galbeed wa maxaa jira wadaadadoodii maamulada meesha ka jira u markii la doorto iyagaa yimaada ugu faataxayaan faataxa oo loo faataxaya waa wacdiyaan hal shaqeeya si fiican ma ninka xaggee cadaalad ma cadaalad buu ku yimi marka horreysaba muxuu meesha u yimi inuu dadka muslimiinta baabi'iyo inuu xoolahooda cuno inuu wax qaribo walidaalika isaguna waa iyaguna waa ku faataxaynayaan jeelashana boqolaal baa ku jira oo wadaada ah boqolaal ayaa mid walba jeel walba ku jira boqolaalna ethoobiya laga iibsadaa qeybna meeshaa lagu jirdilaa waxaan arkay anigu nin iyagu ay qabteen oo ay kaxayeen oo etoobiya geeyeen oo haddana ka soo tegey wa tacaala war bal baan idhi wuxuu yidhi etoobiya laygu layga iibiyey haddana waa layga soo iibiyey buu yidhi hadalkiisi siduu igu yiri wey anigu waxaan ahaa buu yidhi dadkii etoobiya laga iibiyey haddana dib looga soo iibiyey buu yidhi waxaan ku yidhi bal ka warran markuu etoobiya madaxaan gacmaa saaray bal ka waran markii see kula dhaqmeen wallahi nimanku way iska dhib badnaayeen laakin kuwan waa dhaameen buu yidhi waa etoobiyaan waa laakiin kuwaan waa dhaameen buu yidhi kuwaanu maalintii ay qabteenta i dhiibayeen waa ay jir dilayeen buu yidhi laakiin kuwaas waa la hanjabi jiray lama dilin buu yidhi etoobiyaankan waxaan lena ninkii gala waa dhintay macsalaama wa laakiin kuwaana ka daran qayb baa waxay ku xukuman yihin labaatan sano mid baa ku xiran shan iyo labaatan sano mid baa toban sano maalin walba dadka la xukumaya aad maqashaan kulli dadkii islaamiyiinta ahaa wey sooma maqashaan dad baa maxkamad la saaray dhalinyaraa la xirxiray dad baa maxkamad la saaray islaamiyiinti waay maxaa lagu xiraya ikhwaani ilaa an yaquluu rabbi allah wax kale lagumahays dembi kale ma leh cidna ma dilin cidna ma xadin raggii tuugadahay wax dhacayey kuwii wax kharibayay kuwa wax baabi'inayey waxa jooga dacaaradii iyo qurunkii iyo zinadii meel walbay taal waa faaftay waxba laga qaban maayo laakiin haddii nin xuduudda laga oofiyo gacan laga gooyo waxbuu xaday gacan baa laga gooyey yaa qeelanaya ilahay baan ku dhaariyey wadaadadii baa laga fadhiisan la'yahay iska daa calmaaniyin xagga idhig nimankaanu dan kama lihi munaafiqiin ilaa ilahay xukunkiisa ka soo horjeedaan waa la yaqaanaa adeecadaha in gaaladu inay kasoo horjeedo waa la yaqaanaa taasu dhib ma le waxaas wax dhib guma hayo aniga dhibta waxay wahay waxa weeye waxaa laga fariisan lahay wadaadowa waxay ku le yaa u dirsaday horta yaa u dirsaday inay fuliyaan xilligeedii lama gaarin yaa qabo yidhi insha allahu berritay ku jiri doontaa qaybo ka mid a ah arrinkaas oo kale yaa sidaa yeel yidhi yaa kan yeel yidhi waa niman waaweyn oo wadaada oo hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel la yidhaahdo waaweynkaa waadada celcelila iyo haba kuwan maxay kala hadli waayeen weligiin maad maqashay iyagoo le intaasoo muslimiin baa la xirxiray intaaslasha ku jira intaasoo muslimiin baa gardarro loo haystaa war dadka maxaa loo qabsaday xataa haddaa cadaalad samaynayso oo labadan qolo isugu kaamid yihiin calmaaniyiinta iyo islaamiyiintu isugu kaamid noqdeen haddaaso in cadaalad ka samayso maahay oo kuwaana qaladkooda sheegto kuwaana waxaad ku haysato sheegto maanta wadaadadii baa xagga maafi laga hadli maayo musiibo waay musiibo aad iyo aad u weyn wey ma garanayso nimankii marka shoo show wayna muuqdeen waana arrin saxa wey uma bacda dalika yadcafu waxa waxaa lidanaya oo hoos u dhacaya ahlu lkhayri ayaa hoos u dhacaya can muqaawamati ahli shari ahlu sharki inay ka hortagaan bay hoos u dhacayaan maanta gacanku gabad wey islaamiyiintii maantay gobolladaa joogay gacanku ku gabad gurigaaga ma seexan kartid gacanku ku gabad rag waa cabaxsadeen oo iska tageen rag waa xirxiran yihiin rag baa wareegaalaysanayo habeenba guri seexanaya iyo inaa iyaga la shaqayso labadaa mid waay haddaa iyaga la shaqayso wadaad fiican tahay iyaga la shaqeeya bal hadda waxay soo saartay hay-adda eh, randa inay tahay baan umalaynaya waxay soo saartay inay labadaa gobol boqol iyo konton bay ah mise kun iyo shan boqol bay ahaayeen oo imaam inay iyaga u shaqaalaysan yihiin warbixin maalin dhowta lasoo saara internet ku jirta wa hay-adaha hay-ad ka mid a ah qoray in iyada ahayd iyo mid ka ahayd aqaano inay iyaga kun iyo shan boqol mise boqol iyo konton bay ahay labadaasan kala garan lahay laba boqol iyo konton miyay ahaayeen laba boqol iyo konton inay iyaga oo imaama ah oo iyaga u shaqaalaysan yihiin lakin iyagu lacagta toos uma siiyaan soo mariyaa loogu dhiibaa maamulkay u shaqaalaysan yihiin shiikhu way masjidku kuu joogaa salaaduu kaa saarayaa imaam weeye casharkuu ku akrinayaa laakiin hadduu xoogaa kaa dareemo maamulka inaadan raacsanayn isagu bu kusoo sheegaa laga yaabaa macasalaamo waa isagaaba kusoo sheegayaba gaaladii baa soo sheegtay oo tiri annagaa mushaharada siina oo labadaa gobol baanu mushaharka annagaa bixinabaya laba boqol iyo konton imaam baa noo shaqaalaysan iyagii baa yidhi way qoran tahay akriya soo ma garanaysa marka wadaad la shaqeeya haddaad tahay si fiican baa u noolaanaysaa laakiin haddaad taraa idinla shaqayn maayo yaa weyleg ama etoobiya lagaa iibin ama maraykan baa lagu dhoofin guatanaamaa lagu geyn ama aday kuu taallaa meeshaa ku noolaan lahayd tukacan baarlaa noqonaysaa macsalaama waay wuxuu yidhi shiikhu marka ma awood karayaan buu yidhi xataa laa yaqdiruuna calaa maa kaanuu yaqdiruuna calaa awalan buy waxay marka hore awoodi jireen marka dambe ma awoodayaan buy waag horese waxay isaga dhicin jireen oo iyaga looga biqi jiray maalmo sanado ka horna gacan kuga badbi ahaan jiren waa dad baase ulahayaan la daayo wiilashiinu iyo dhallinyaradiinu waa dhib badan tihiin joojiya raggaan faraha ka qaada tartiib baanu ula hadlaynaa hadhowdi baanu tartiib inqilaab aan dhiig ku daadan baan ugala wareegaynaa xukunka iyagii baa inqilaab lagu sameeyey maca salaama waay hadda waa dad waxaba inay iskala shaqeyan waaba iskaga khasban yihiinba maxaa jira nafkooda la dhiibaya naftooda haddayna naftaada badbaadiso wa macsalaama wa wa minha waxaa ka mida bu yihi shiku inahu bitarki اlinkaari lilmunkari yandarisu اlcilmu wayakfiru اljahlu bu yidhi cilmigii baa baaba'aya jahligiina waa faina almacsiyata macsiyadu maca takaruriha wa suduuriha min kasiiri min alashkhaasi wa cadamu اlinkaari ahli اdiini wاlcilmi laha yadunnu anaha laysat bimacsiya war ufiirsada sheekha cajaa'ibkiisa ufiirsada hadalkan cajaa'ibka bal u fiirsada wuxuu leeyahay shiikhu macsiyadu markay soo noq noqoto oo ay dad badan ka soo fusho macaasidiiba hadda lagu faanaa wiilashii gabdhihii baa is ma garanaysaa gacmaha isusoo gidaarada isla fadhiyaadkii baa meel walba yaalo wadooyinkiibu sidaa ugu wareegsan yahay habeen iyo maalin bay shaqaynayaan dadka kale dukaamada way xiraan dukaamada igu xiran baad arki kuwa lama xiro waa iska furan yahay arbacin afar arbaca wa cishriin saaca soo ma garanaysa xaaladdu khatar waay caadi baaba loo qaataba wixii xumaayo dhan caadi bay iska noqonayaan calmaaniyadii maxaa loo qaatay caadi maxaa jira wadaadkii baaba fadwoonayaba kitaab buuba ka qorayaaba macno male waa la iskaga dhaqmi karaa marmar inay macaasi noqotaa laga yaaba maafi mushkila bu kuleeyahy siinaya habeen dambeetu maxamed cabdiwahaab wuxuu ka qaba baynu sheegi doonaa kufriga dadka loo xayeysiiyo haddii ilahay na gaarsiiyo soo ma garanaysid macaasidii marka calmaaniyadii iyo qurunkii iyo beledii iyo baaskii markii dad badan ay kasoo fusho oo waxaas oo dhan la helo sidii wadaadkii gabadhi halkaan ka tagtay gabadhi maxaa la odhan jiray ivano miyaa la yidhahdaa ivano mi ahayd yuu ah ninkii nooga sheekeynayay ay u tagtay ninkii wadaadkii dandaawi u tagtay muftigii masar gabar halkaan islaamtay gabadhii daalibaanku soo islaamiyeen wey ee halkaan intan tegaya oo shiikha ugu weynoo muftiga ballansatay shiikii markii loo geeyo gacanta usoo taagay asalaamu calaykum buu yidhi waa ku salaamaya oo inanti tiri ragga ma salaamo uu ku yidhi gabayr ba haddaba soo islaamtaye mutadarifadyaa kaa dhigay belada ku hesheeye yihiin niman mutadarifiin oo waalan baa ku hele gacanta isaar anaa kaa saaraya waxaas oo dhane ay tiri nema mahmi jirin say islaamaysa adigu shiikh baa tahay ee ugu dambayntii uu ku yidhi haddii aadan islaamin kuma qaabilayo iyadii baa ka sheekaysay sheikh waay sheikha dhan daar waxa weeye muftiga daarulmasr wey masr oo dhan muftigeeda wey ninka maantarood yidhi xijaab waxaan mamnuucayaa maxaa niqaabka u yidhi niqaabku waxa weeye muxuu ku sheegay caado carb caado soo jiri jirta wey ninka yidhi wey waxaasaa jooga waa culamadasaa jooga wahaaulaa culamaa soo ma garanaysid oo bank buluugtii waxaa laleeyahay ribadu waa iska caadi faa'iido wey waaba dimuqraadiyaddu shuura wey waxaan oo dhan waaba caadiba raggaasaa jooga meesha ma garanaysid shiikhu wuxuu yidhi arrinkaasu markuu dhaco oo dad tiro badan ay ka soo fusho oo fiiri marka oo wa cadamu inkaari ahli diini waalcilmi laha dadkii ahludiinka ahaa iyo ahlulcilmigii inay diidaan yadunnu annaha laysat bimacsiya waxaba loo mal inan macsiya haynba inay caadi tahayba wa dadka o dhan baa ku dhaqmay maxaa udiinaysaa baa lagu leeyahy adiga nin waalan baa tahay sheekh hebel baaba yidhi dhib male sheekh sheekh hebel baaba noogu faataxeeyey markaanu aanu dadkii dooranay madaxweynihii la doortay barlamaankii la doortay sheekh hebelo dadka ugu weyn baaba noogu faataxaye anta majnuun waaba waalantaa lagu leeyahy wa rubbama waxaa laga yaabaa yadunnu ljaahilu annaha cibaadatun mustaxsina inayba cibaado wanaagsan tahay inuuba jaahilka u malayo baa laga yaabaa buu yidhi midka jaahilka wuxuu umaleeyahay war waaba caadi weeye doorashadii goormay doorashadii waa goorma de waaba caadiba wax caadiya u tahay shaqadii waaba dhammaatayba waxa waxaan maba garanayoba sheekhu dhegeysta marka wuxuu yidhi wa ayu mafsadatin acdamu min ictiqaadi maa xarama allahu xalaalan buu yidhi mafsadada ka weyni maxay tahay in wixii ilaahay xaaraantinimeeyey aada xalaal umalayso malayso oo sidaa kula noqoto ilaahay subxaana wa tacala kufru bidaaquut waxaa shahaadatu laa ilaha ila allah wey maba ansaxayso laa ilaha ila allah ila daaquudka lagu kufriyo faman yu'min billah so ilahay ma oran subxaana watacaala faqad istamsaka bilcurwati lwusqaa laa ilaha illa llahu baan bahirgelihaynba ka warran haddii lagu yidhaha waa xalaal wey waad xalaal u aragto oo tidhaahdo waa waalantiinya waxaanan weligay kusoo dhaqmi jiray weligay sheikh diidaya ma aanu arag waaba nalo ku faataxaya shuukhdu aan noogu faataxaysaaye maxaad waddaan baa lagu leeyahay wa inqilaabu alxaqaa'iqi cala nufuusi xaqaa'iqii baa isbedelaya naftii oo isu bedelaya oo wa ru'yatu lbatili xaqan baatilkiiba xaq loo arkaya bu yidhi sheikhu taasaa ka mida buu yidhi marada dhacaysa buu yihi musiibadaasaa dhacaysa buu yidhi raggaanu marka nimankaan aan kuu sheegayo waa nimanka waxaan banaynaya wey ninka waxaa banaynayo ba iyo balaya muxuu jihaad ka yaqaan mujihaad buu rabaa jihaadku isagoo ka hor imaanayaaba maxaa jira wuxuu baneeyo berri ma helayo laa yuujad wuxuu baneeyo dacwadiisao dhan waa burburtay maca salaama lullumo biyihii laga saaray waa dhimanaysa ibnu jawsi raximah llahu tacaala markuu ka hadlayay arrinkaa tafsiirka ka fiiri tafsiirkiisa ma garanaysaa ka fiiri majalada eh, koowaad iyo aayaddaa tafsiirkeeda ka fiiri ma garanaysa ibnu jawsi wuxuu yidhi markuu ka hadlayay culimada dhex gasha nimankaa duqaadaa dhex gasha weliba isagu dadkuu ka hadlayay dad muslimiina laakiin fisqi iyo wuxuun iska sameeya cadaalad darro iyo dulmi iyo sameeyo wey wuxuu yidhi markaa mafaasida ka dhalanaysa buu sheegaya marka mafsadatu lula mafsadada ugu horreyso ka dhalanaysa buu yidhi ninka shiikhahay markuu nimankaa u tago oo duqaada duqaada isagu berigaasi waa dadkii iska daalimiin tahay ag fadhiisto wuxuu yidhi alamiiru yaquulu buu yidhi lawlaa anii cala sawaabin la ankara calaya alfaqiih haddaan anigu saxsanayn oo waxay wax fiican ahayn doorashooyinkii shantii sano doorashadii baa la qabanayaa shiikhi waa fadhiyaa tii kalaa la qabanayaa shiikhi waa fadhiya fadhiyaa shiikhi waa fadhiya welis maba ankirayoba caadi bay ka tahay madax dadka u diraa laga yaaba yidhaahdo de doorashada kasoo qayb qaato hadhow dir baarlamaanka tago oo xoogaa ducaa soo akriyo soo ma garanaysid wuxuu leeyahy waxaanu marka haddayba xaaraan tahay dee ninkan faqiiha ee ii diidi lahaa bu ohanayaa bu yidhi wa kayfa la akunu sawaaban bu yidhi wa huwa ya'kulu min maali xoolahaygubu wax ka cunaya mushaar baanba siiyaa waxaan leeyahy mise masjid hebel sheikh adigu muftigii noqo xoolaha mushaaran waa lagu siinaya dadka wixii laga soo dhacay ayaa lagu siinaya walciyaadu billah cashuurti dadka laga soo qaado masaakiinta ayaa lagu siin halkaas iska fadhidaaba shiikha waa fadwataaba ka labaad waxa weeye alcaamiyu waay ninkii caamiga aha miskiinka ahaa weeye yaqulu wuxuu odhanayaa laa ba'sa bi hada alamiir wallahi amirkan dhib male walaa bimaalihi xoolihiisana waa la cuni karaa saf baaba loo soo gelayaaba laaluush iyo bele iyo baas iyo saf baaba loogu jiraa sidii xoolihiisa loo kala qaadan lahaa ragga odayaasha hadda meelahaas jooga waxaa la sheegay inay lacagta inta lasoo qaado markii dekedaha laga soo qaado baca yar yar baa la gelinaya kun kun boqol boqol laba laba dadku darajooyin bay kala leeyihiin halkaasay yaalin odayaasha saf ugu jira midka kunka loo dhiibaayo waa la yaqaan midka boqolka loo dhiibaayo waa la yaqaan inba buu ku qancaa rag waa kala duwan yahay saasaa xoolaha loo qeeya safaa loogu jiraaba xoolihii ummaddaa la iska cunaaya marka ninkii caamigaha wuxuu leeyahay dhib kuma jirto walaa biafcaalihi wuxuu samaynaya dhib kuma jirto fa in kaana fulanan maxaa jira fa ina fulana ninka fulaan la yidhaahdo alfaqihi laa yabraxu cindahu aktiisa kamaba tagoba intaa uu la joogaa sheikh hebel baaba la jooge hadday meesha dhibi jirto sheikh hebel muu ka tago buu leeyahy marka meeshaan dadkaan dhib ma leh wixii ka hor yimaada kuwaasaa khayr khayr laawayaala buu leeyahy athalisu alfaqiihu ninka wadaadka nafkiisaa ku khasaaraya maxaa jira fa inahu yafsudu diinah diintiisii baa khasaartay u dhamaatay maca salaama waa maxaa jira dimuqraadiyadii buu faxay kitaabuu ka alifi rag waxaad arkaysaa intaas oo kitaab ka alifiya oo aad ka yaabayso culayskooda iyo weynaantooda wax shubahaada keenaya inay bannaan tahay ka warran ninkaa annagana waxay nagu yidhahdeen culimmadu waxay nagu yidhaahdeen ilaa aanu ka aragnayba oo halkaan rag joogaah ay yidhaahdeen gaalka gaal lama odhan karo maxaa jira aniga qalbigiisa maan ku jiraa wax qalbigiisa ku jira miyaan ka warhayaa bilu qalbiga iyo mus annagana culimadu waxay nagu yidhaahdeen man lam yukafir almushrikiin ow shaka kufrahum ow saxaha madhabahum kafara ijmacan naaqid min nawaaqidi laa ilaha illa allah waya bay yidhahdeen ninkii aan gaalada gaalo weeyo oran ama ka shakiya gaalnimadooda ama madhabkooda saxiix ka dhigo yidhaha madhabkooda waa fiican yahay waa gaaloobaya ijmaacan culimaduna isku ijmac bay yidhahdeen o ijmac oo gaaloobaya bay yihahdeen rag gar waaweyn oo leh annaga waxaan nahay raggii cajiibka ahaa annaga keliyaaba diintan oo la ka dambeeyana nebiga sala allahu alayhi wasalam xadiiskiisi baa marka meesha soo galay ahaa man ataa abwaaba suldaani uftutin albaabada suldaanka ninka taga kaas diintiisaa laga fidnaynayaa وما ازداد أحد من السلطان قربا إلا ازداد من الله بعدا ma jiro nin suldaan qurbi iyo dhowaansho ka kororsada ilaa ilaahay wuxuu ka kororsanaa inuu ka fogaado xadiis axmed iyo wariyeen saxiixa wey soo ma aragtid khatar baa ka dhacday marka meesha diintaadi baa khatar ku jirta nin diintiisa khatar ku jirto jihaad ma ogolaanaa marka kaas marka laa faa'idata fiihi wax faa'ida u leeyahy ma jirte xaggayga dhig qismiga labaad waxa weeye halkaa rag badan baa arrinkaa iyaguna galay haddaan iska soo gaabino qismiga labaad waa laga yaabaa inay sheekadu inay iska socoto inuu rabo laakiin wuxuu doonayaa inuu camalkan isaga looga dambeeyo shaqana kuma leh haddana ma joogo meesha wax kama wado reerga hawlihiisu iska wataa laakiin wuxuu leeyahay aniga hawshaan bishardi wa ana aniga fadwadayda iyo hawlahayga iyo qaabka wuxuu rabo laiga dambeeyo u ley iyaga dhaliilaan usoo jeedinaynaa dhaliisha koowaad aan usoo jeedinayna waxa weeye marka u horeysa raggaasu horta camalkaa idinkaa ka tegi baan leenahay khayr allah idin siiya culimooy maxaa uga tagteen hawsha adinku maxaa la qaban weydeen nimanka dhalinyarada naga farbaxsaday aad leedihiin maxaa uga tagteen adinku kusii daysan dhalinyar hawsha soo ma garanays oo adigu markaasaa rabto aada u maamusho laakiin adigu haddaa iska tahy dantaadi eh, raacday oo weliba ay yidhaahdeen rag odayaali waxaan maba la samayn karoba xilligan xilli la samayn karo maba aha ee rag ay xil qaameen dhalinyaro u badan ee ilaahay subxaanahu watacaala wuxuun u dhaqaajiyey laba mid wey inaad iskaga aamusto faraha ka qaado in aad la taliso laakiin si wanaagsan ula taliso wax la toos toosiso adigaba masaajidka adigu aad dhisatay nim adiga aan ra'yigaaga waafaqsanayn shiikh kasta uu yahay uma dhiibaysid alaysa kadalika ya culamaa ila marka cadaaladu hadlasaa wey intaad masaajid dhisto ku soo faramuruxdo soo jabto lacag soo aruuriso masi taagto hadhowdii wadaad gar weyn oo sheekha oo caalima ku yimaado waxaad leedahay bal sheikha horta bal maalin khudbada ha loo dhiibo hala fiirsho xaalkiisa hadduu shiikhu raggeenna yahay waa la soo dhaweynayaa haddii kaleetona intaa telefoon baa diri taskiya inta yaa garanaya hebel yaa garanaya yaa garanaya adiguba nin waxba isa dhiibaysid waxaanu dha masjidkii weynaaday wey dugsigaaga iyo malcaamadaada cid uma dhiibaysid waxaanu dha malcaamadii weynaatay weeye horta cadaalad baa la rabaa in la sameeyo dhaliisha labaad aan usoo jeedinayno waxay tahay wadaadow waxaa laydinka rabaa aljarxu wa tacdiil jarxi keliya lama rabo jarxi keliya la soo taagan tihiin intaa waxa khayr la sameeyey weligan wadaad sheegaya ma hayno aanu laakin wadaad waxaan haynaa intaa wax sheegaya oo xumaa dhib baa jirta mashaakil baa jira loo wadaa waxbaa kharibmaya dacwadii meel xun bay ku socotaa god bay kasii dhici horta khayrka la sameeyey marka hore sheeg markii khayrka aad sheegto oo qofka muslimka aad khayrka iyo wanaagga aad u qirto markaa kabacdi jarxiga iyo waxa xun sheeg laakin jarxi kaliya haddaad iskala timaado nina kaa yeeli maayo adiguba wadaagow adigoo darsigaaga iska akhrisanaya hadduu intuu ka dhex istaago meesha yidhaahdo yidhaahdo warka waxbaa ka dhegaysanina wax allaala wuxuu garanaayo male meel daran buu idinka tuuri maxaa ku samaynaysa ma naseexa hadalkaasu may naseexa maa lakin hadduu ku yidhaha sheekh khayr allah ku siiyo darsi fiican baad noo akriday si wanaagsan baad noogu akriday khayr baad qabtaa sheekh halkaa iyo halkaa iska ilaali sheekhii waa ka fiirsanaya markaa wuxuu leeyahy ninkaa nin fiican oo naasixa weeye war fiican buu ku wadaa waa wanaagsan yahay laakiin waa iska fiiri waxaan wuu iska fiirinaya hadalkiisana wuu qaadanaya laakiin haddaan qaylo la soo istaago iyo cay haddaan hadduu xataa qofka khaldan yahay kaa yeeli maayo ilaahay subxaana wa tacaala xataa wuxuu noo sheegayaa gaalada ilaahyadooda baadilka inaan la caayin markaad la hadlayso walaa tasubu aladiina yadcuuna min duni illahi fayasubu llaha cadwan bigayri cilmin garanaysid maxaa jira ilaahay xaqahaa bay caynayaan insaanka waxa laga yaaba inu isdifaaco isdifaac raddu ficil buu samaynaya adigana magax xun buu ku bixin markaa shiikii maradii buu ka tuuray adigana no ku ceebaynaya xun buu ku bixinaya waxna kaa dhegaysan maayo kala dhimatay maxsalaam wa laba group oo isdirirayaad noqonaysaan maxsalaam wa marka waxa weeye anagu jarxi keliya waxaan u baahannahay sidoo kaleeto cadaaladina in la sameeyo oo nimankan khayrkay qabteen la sheego isbaarooyinkii la qaaday meeda maxaa laga sheegi waayo amxaaradii la saaray miyaana khayr ahayn soo maanta amxaaro meesha ma joogteen inagu inagaa iska kala cararay oo adduunyada iska aadnayo meelaha reeraheena iyo adduunyadeena iskaga maqane sow rag kuma baabi'in halkaa emise nin baa halkaa ku ku tegey kumanaal kun baa ku tegey halkaa kumanaal kun ayaa ku tegey imise xoola ku burburay rag baa xoolahooda ku baabi'een iyagay ku baabi'een waxaa maxaa lala sheegi waay waxaa markaa sheegto wixii yaroo khaldan war inta kal inta yaroo khaldan sheeg waa laga qaadanaya laakin jarxi kale ina yeelayo waxbaa isku lugoynin adiguma naftaada kasoo qaad naf kale ha fiirinin dhaliisha saddexaadaan usoo jeedinayno waxa weeye wadaadadow jarxigan horta aad wadaan ma jarxi aad ku kalsoon tihiin oo lasoo hubiyeyba mase waa ku tirkuteen kiila waqaala wadaadada jarxigooda marka la fiiriyo in badan oo ka mida kiila waqaala wey wax raadiyaasha laga sheego sto waxaa fadhi kudirirka laga yidhaahdo inti un baad wadaad ka maqli fadhi kudirirka waxaa laga yidhaahdaa dadkaa la dilaa okay dad waa la dilay lakin dadka la dilay maxaa loo dilay masoo hubis horta adigu ma xaq ilaahay baa lagu dilay haddii xaq ilaahay lagu dilay haddaadba ka doodo adaaba khatar ku jiraba ma gardaraabu lagu dilay yaa kuu jooga meesha kuusoo sheegay in gardare lagu dilay annaga aragnay oo la fadhiisanay rag odhanaya dad baa layska dilaya wadaadda odhanaya dad baa layska dili soo in maxkamad la saaro maa oo maadaa la jooga in maxkamad la saaray iyo in kale waa la dilay baad maqashay adugu ma joogto horta in maxkamad la saaray iyo in kale yaa kuu sheegay waxa waxa ay ku hadlaan caamada waayo wararka munaafiqiintu intay soo gudbiyaan ay ku hadlaan sida hadda ay yidhaahdeen dumarka xijaabka la farayay bakistan dhar ka yimaada oo nimankaanu ay leeyihiin waa business oo baa la rabaa in dumarkaa loo geliyo baladaa beri inaan wadaad ka maqlo hadalkaa odhanaya macquul waay waa macquul inaan wadaad wadaadada ka mid oo nafsu kalaam odhan baa laga yaabaa idan marka waxaa lagaa rabaa wadaadow waxaad ku hadlayso adigana inaad hubisaa lagaa rabaa haddaad og tahay wax dhacay maalintay dhaceen xilligay dhaceen qaladkay u dhaceen weliba arrinkaas inuu gardarro ahaa o gardarro qofkaa lagu sameeyey waxaa laga yaaba inuu qalad dhaco qofka dadka qalad waa ka dhacaya laa shaka fi dalik waa laga yaabaa qof inuu qalad sameeyey laakiin dadka hawshaan wadaa aanay ku raacsanayn waa macquul waana dhacaysaa shaki kuma jiro maxaa jira camal markii la qabto qalad waa dhacaya kitaabu taarikhi markaynu soo akrinay imise qalad baynu soo aragnay rag ku dhacay saxaabaha radia allahu tacaala canhu imise qalad baa ka dhacay khaalid ibn waliid radia allahu tacaala canhu nebigu sala allahu alayh wasalam u bixiyey sayfun min suyuuf illah qalad buu galay isagoo jooga nebigu miyuu kala noqday madaxigii iyo wixii u sameeyey tacdiilkii uu siiyey cadligii uu siiyey miyuu kala noqday maya ficilkiisii buu beri ka noqday nebigu sal slam hada lficil buu beri ka noqday shaqadiisii buuna u hayay sidiisii buu ahaa abubakar waynu aragnay xilligiisii inuu rag muslimiina la yidhi muslimiin bay ahaayeen uu laayey abubakr sidiiq radia allahu tacaala canhu uu magtoodi bixiyey ee la yidhi casil uu yidhi see baan u casilayaa sayfun min suyuuf illah ilahay sayftiisa nebi maxamed baaba ku sheegay sallh allahu cala alkafiriina walmunaafiqiin ma ninkaas ayaan casilaya ma casilayo ninkaa khalad waa geli karaya waa macquul wa laakin macnaheedu maaha ninkaan hadduu khalad galay in uu khadkii ka baxay o u dhamaatay khadkii kama bixin laakin khalad wuu geli karaya inuu mutaawil yahay baa laga yaabaa khaladkaan u galay oo isaga oo u mala dhici karaysa waxaa dhici karaysa iyadana sidoo kale inay gaf kaga dhacday kulli ba way dhici karaysa laakiin qofkii khayr buu wadaa khayr hawl buu fiican buu ku jiraa waxaa lagaa rabaa marka waddadii nebi moxamed sala allahu alayhi wasalam ee laga doonaya intaa markaynu intaas dhaliishaynu uga gudbaynaa iyadana waxaan u gudbaynaa insha allahu tacaala waxaan intaana halkaa u gudbin insha allah yaa waxaan rabaa hadalkii hore oo nimankii hore yaa waxaan rabaa hadal inaan ku kabo ibn uu lahaa ninka la yidhaahdo ibnu taymiya raximah allahu tacaala wuxuu yidhi shiku walama kana fi اlamri bilmacrufi wannahyi can اlmunkari waاljihadi fi sabiili اllahi min alibtilaa'i walmixani ma yucaradu bihi اlmar'u lilfitnati saara fi الnaasi man yatacallalu litarki ma ma awjaba calayh min dalika biannahu yadlubu salaama min alfitna wuxuu yidhi shiiku alamru bilmacruuf wanahyi can lmunkar iyo jihaadku jihaad fi sabiili illahi waxay waa mixnad soconaysa ee uu qofku arrinkaas ma garanaysaa uu kala kulmayo ayaa marka baa qofku marka dad baa marka waxay samaynayaan buu yidhi waxay la imaanayaan tacliil say uga tegi lahaayeen cillooyin bay la imaanayaan say uga tagaan bu yidhi cillooyin waxaan wax saxa maaha ma naqaan anagu inuu jihaad yahay haddaan naqaan anagu waa aadi lahaa adduunka oo dhan jihaad kama jiro in baa ii sheegaya maalin dhaweyto masjid meelahan ku yaalla oo magaalada ah, ma garanaysa agaarkeena ku yaalla ayaa nin baa ii sheegaya baan tegay buu yidhi nin baa hadal jeedinaya buu yidhi markaasuu yidhi waxaa soomaaliya ka jira waxa afghanistan ka jira waa niman waktigooda iska luminaya wakti lumis ayay ku jiraan maahane meesha waxba kuma hayaan ee dhalinyaroy calaykum bicamali saalix inta ku daray maxaa jira nimanka hadalkooda ku aqaanaa waa cilmu naafic hadalkooda aan ku aqaanaa hadalku ammaano weeye wuxuu igu yidhi waxay leeyihiin waktigay iska luminayaan kuwaas oo maxaa waktiga marka maxaa wakti maxaa ah marka waktiga maxaa lagu ilaalinaya marka in duqaada la ammaano calayka biduqaad wuxuu yidhi marka yatacallalu litarki maa awjaba calayhi wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala ku waajib yeelay ayuu markaa cillooyin la imaanayaa min dalika biannahu yadlubu salaam maxaa jira salaamata min alfitna isagoo fitnadii doonaya inuu ka nabad galo kama qaala can almunaafiqiin siduu ilaahay subxaana wa tacala munaafiqiinta ka sheegay wa minhu man yaqulu dallii walaa taftinii alaa fi lfitnati saqaduu ilah yidhi subxana wa tacaala mid baa jira cudur daaranaya nebigu wuxuu odhanayaa i idan rasuulkii ilaahayow maxaa jira fitnan ka baqayaaye ilahay wuxuu yidhi fitnadii baaba ku dhacdayba fitnuba ka cararaya soo maaha tii weynayd baa ku dhacday marka shekhu halkaa ka jeeday lakin waa idin soo koobay yaquul wuxuu yidhi annahu dalaba annahu dalaba qucuud wuxuu doonaya inuu iska fadhiisto liyuslima si uga nabad galo min fitnati nisaa dumar buu isagu markaa lahaa dumarkii reer rum qaswatu tabuk wey ayaan ku fidnoobayaa buu lahaaye buu yidhi falaa yastatinna bihinna inuusan ku fidnoobin oo fa yaxtaaju u baahan yahay ila alixtiraasi inuu ka fogaado min almaxduuri waxaa maxduurka ah iyo wamujaahadati nafsihi naftiisa inuu ku dadaalo canhu buu yidhi saas baan rabaa buu lahaa buu yidhi waxaan inaanan ku fidnoobin belaayo igu dhicin ee aan naftayda ma garanaysaa aan u nabad galo waxaa dhan jihaadka inaan iskaga haraan rabaa saan una badbaado u nabad galo soo maaragtid saan u badbaado u nabadgalo jihaadka yaa rasuulallah idhaafi kuma raaci karaye maxaa jira nafteedaan badbaadsanaya aniga shiku ilaa uu ka yidhaahdo hadal dheer weeye ilaa uu ka yidhi yaqulu nafsu icraadihi buu yidhi can iljihaadi anhu fadacfu iimaanihi wa maradu qalbihi aladi zayana lahu tarku ljihaadi bu yidhi marka wuxuu yidhi naftiisii ayuu marka ka jeediyey jihaadkii inuu ka tago waajibka ku ahaa iyo inuu ka noqdo arrinkaa u keenay dacfu liimaan iyo maradu qalbihi qalbigiisi baa jiranaabuyi kaas oo u ziineeyey siduu uga tegi lahaa bu yidhi fitnatun fitno weeye bu yidhi taasu cadiimatun oo weyn faqad saqada oo ku dhacay fiiha bu yidhi jihaadka uu ka haro oo waxyaalaha uu sheeg sheegayo madmadow baa igu jira iyo kan iyo xoogaa dhib baan ka baqayaa iyo kaasu waxba mahayne fidnadii fidno ka weyn buu ku dhacay wey amxaaradii oo joogta ninka fidno weye kule ka waran ku oranaya maxaaradii oo dadkii intay masaajidadii ugu soo gasho masaajidadii wadaadadii sidaa ugala baxaysa dhalinyaradii lala bax rag baa ilaa hadda maqan meelay jiraan aan la aqoon jaanay cirib dhigeen dhalinyaro dhowr iyo toban jiraan meelay jiraan lama yaqaano ilaa hadda meel allaale mid lagala baxay ninka fitna weye kule ka war ole anigu ma aadayo intuu diyaarad iska raacay meelaha iska aadale maya maya anigu fitnadan ka fogaanaya alaa fi lfitnati sakaduu wey fitnadii buu ku dhacay wey fakayfa yadlubu buu yidhi takhalusun min fitnati saqiira fitna saqiira see u raadinayaa inuu ka baxo buu yidhi lam tusifu aanba ku dhicin buu yidhi biwuquucihi fi fitnatin cadiima fitna weydin isagoo ku dhacay buu yidhi qad asaabada oo ku dhacday buu yidhi wallahu yaqulu ilahayna wuxuu leeyahy subxana wa watacaala waqaatiluuhum xata laa takuna fitna wa wayakuuna diinu kulluhu lilah ilahayna wuxuu leeyahay la dagaalama sharwadayaasha sharwadayaasha la dagaalama ilaa diinta oo dhan ilahay ka wada yeesho fitnana la waayo fitnada shirkiga weeye fitno ka weyni ma jirto shirkiga iyo kufriga shirkada fitnada ugu weyn wey iyo daaquudka haddii xataa muslimiin ay isdilaan waxba maaha markii loo fiirsho fidnada shirkiga iyo kufri warloodhadi waxba ma noqonayaan wixii warloodha yimi ee isdilay ee laysku baaba'ay nabadii caano markii maxaaro iyo gaalo loo fiirsho nabadii caano wey maxaa jira muslim isdilay weligiis ma gaarayo hal gaal oo kuu yimi maxaa jira fitnada uu kuu keenayo ayaa kaaga dara imise dad baa kaa gaaloobaya markuu shaydaanku u imaado imise dad baa dulloobaya dadkaagii baa la dullaystay maxaa gurigaagii baaba la joogaa oo ku dhamaatay gabdhaheedna waa kuwa garacsanaya hadda oo intay garciyeen meelaha la aaday uganda iyo la tegaya waa kuwa ma garanaysa hadhowdina iris baa lagu tallaali iriskaasaa nagu soo noqon malaayiin bayna ka dhiman doontaa hadda waxaan leenaha war heedha xabad dadka helena ka daayo dadkii baa la laynaya ha la joojiyo ugandhaysku ha iska joogeen shan boqol shan kun iyo dhowr boqoloo ugandhaysaa jooga shan kun iyo dhowr boqol oo gabdhood hadday naga kaxaystaan ka warrama gaalnimo iska badaaba intay gaalnimo noo keenaani hadday shan kun iyo dhowr boqol oo gabdhood naga kaxaystaan intaa keliya ma ku ekaanayaan maya marka boqolaal gabdhood kumanaal kun oo gabdhood baa laynakala tegi waclo iyo idis iyo belo iyo baas iyo hadhowda caruur gaalo noqoto ilaa aboodu raacayaa ninku caruur gaalo ah ms meelaha ka dha mafaasid ka dhalanaysa meesha almafasid alcaziima ayaa ka dhalanaya dadku war uma hayo waxaa laleeyahay nimankaa halala hadlo xabadda ha joojiye maxaa samaynaa ogaaniska iska joogo meeshiisa amison meeshada ha iska fadhido gabdheheenan ha iska kaxaysteen macasalaama gaalnimadoodan meesha ha ku fidiyeen ha ka dhis waddan islaama oo kaniisad laga dhisay ka warrama waddan islaama mamnuuc kaniisad lagama dhisi karo waa mamnuuc waa ijmaac alculamaa wey kaniisadihii hore baa la rabaa in la dumiyo maahine in waddan islaama kaniisad laga dhiso waa ijmaac alculamaa mamnuuc wey ma banaana in hal kaniisad in laga dhiso hal macbad in laga dhiso ma banaana ka warramalahe eh. iyo kuwo kaloo aynaan aqoon hoos ku jira toban iyo kun oo gaala baa jooga ilo boqolaal intaan waa inta layna tusee kumanaal kun hoosta ku jiraa jira maraykan baa jooga kuwa kalea jooga belaa o dhan baa joogta yurub baa jooga afrikaan kalea jooga bel dhan baa joogta kumanaal kun toban kun oo gaala baa joogta ugu yaraan ethoobiyan baa jooga toban kun oo gaala baa jooga macaabid bay leeyihiin ay samaysteen oo ay halkaa shaydaankooda ku caabudaan hadhow idin hadday xoog helaan oo meesha si fiican u degaan kaniisad weyn baa loo dhisiya meel walba kaniisad baa looga dhisi si talyaaniga loogu dhisay talyaaniga bay nimanku ka ka aaba yar yihiin talyaani baa loo dhisay talyaani imisaa looga dhisay xamar imisaa ku tiil ugu yaraan laban garanaya ku tiil meel aanay ku ol koonfurtana tuulooyinka yararka mid walba kaniisad baa ku tiil kulli wixi dhan waa la burburiyay alxamdulilah maanta marka kaniisado cusub oo afrikaan uu dhisay kaga adoo ta aragta kuwii hore yurub bay ahayen oo iska tegayeen o naf oo naf jeclaayeene nimankan waa niman ku dhimanayo wey maca salaama layna arki maayo ina kaga adag waxa qayla ka yaraya halkan waataad aragteen meesha balaya ka soo socota shiiku marka wuxuu yidhi fitnatun cadiimatun buu yidhi qad asaabadhu ilahayna saas uu leeyahay subxaanahu wa tacala wuxuu leeyahay dagaalama ilahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacala waqaatiluuhum xataa laa takuna fitna ay xataa laa takuna shirki wey inaan shirki iyo kufri ilaa laga waayo dagaalama ilahay leeyahy subxana wa tacaala iyo wax diinta ilahay ka hor yimaada munaafiqiin maafi munaafiqiintu inay ebabi yeeshaan aamusaan baa la rabaa adeecaday ka hadlaan b b c baan laga dhegaysanayaa waa hadlayaa mamnuuc lama rabo inuu hadlo waxaa rabaa inay edab yeeshaan dhulka hoysiisa galaan fidno haddii kale fidnay wadaan fidno la waayo islaamku diintiisa kor yeelo saasaa loo baahan yahay <clears throat> munaafiqiintii baaba adduunka hor cararayse xaggee fidna miyaa dhamaanaysa fidnadu ma dhamaanayso wey saasaa ilaahay leeyahay buu yidhi shiikhu wuxuu yidhi faman taraka alqitaala aladii amara allahu bihi ninkii dagaalkii ilaahay amray iskaga taga lianlaa takuna fitnatun fa huwa fi lfitnati saaqidun isagaa fidno ku dhacay bu yidhi kaasu dagaalkii ilaahay ku waajib yeelay ninkii ilaahay amray ninkii iskaga taga culimmadu waxay nagu yidhaahdeen alculamaa waxay nagu yidhaahdeen beled haddii boqcad uu leeyahay cagta la soo saaro dagaalku farducayn wey bal waxay yidhaahdeen intooda badan salaada meel lagu gaabinayo hadday soo gaaraan siddeetan kilomitr wey dagaalku fardu buu ku noqonaya dadka halkaa jooga fardu cayn amray xamar baaba qalacda lagu leeyahay adigana meel salaada lagu soo gaabiya ka hadlaysa amxaaraan ba joogin meel salaada lagu soo gaabiyo beledweynay joogaan bakool bay joogaan bay bay joogaan doolow bay joogaan meel bay joogaan gudahana waa ku jiraan guriceel bay joogaan ha guriceel bay joogaan xafiis baa waxa ugu furan garowe xafiis baa waxa uga furan hargeysa waddankayba haystaanba safaarad baa xamar uga furan maxaa ka hadlaysa xaggee adduunku maraya halkaas xaal maraya ma garanaysa shiikhu wuxuu yidhi marka faman taraka alqitaala aladi amara allahu bihi لئلا تكون فتنة سان فتنة مش أدعن فهو في الفتنة أدعن فهو في الفتنة ساقد بما وقع فيه من ريب قلبه ومرض فؤاده وتركه ما أمر الله به من الجهاد ننجرن بولي يا شيخ qalbigu ba ka jiran yahay kaasu qalbigiisa مريض iyo xanuun iyo bele iyo baas qayb baa qabyaaladi ku jirtaa qayb baa adduunya qayb baa waxaa ku jira shaki qayb baa waxaa ku jira nifaaq qayb qayb waxaa ku jira dadku xanuunka qalbiga ku dhaca tiro badan yahy aada iyo aad buu tiro badan yahy mid baa qabiil ahaan uga soo horjeeda meeshaas macno male xaggee la jooga xamar iyo koonfur koonfuri maxaa galay bu ku leeyay ilahay hausii badiyo ooba sii habaarayaaba maxaa jira qabyaalada haysa mid baa waxa haya mid xamar sii joogaa laga yaaba inuu leeyahay reer hebel baa belada keenay ilahay ha kusii badiyo xamar dhexdiisi wa waa qabyaalada ka jirta gobollo kale iska daa xamar dhexdiisa qabyaalada ka jirta idan qabyaalad maxamed waa balaayo masiibo baa loo socon culimadaasay ku sheegeen basal culima waxay basal waa markaad lakab qaadoba lakab baa soo baxaya lakab baad qaadi lakab kalaa soo bixi lakab baa qaadi lakab kalaa soo bixi basal waa ma dhamaato ilaa ay marka dambeeto ay u tagto laba qof oo walaala ah oo kala baha bah iyo bah laysu dilo na kala tegeyso ashbaal khatar waa sheekhu hadalkaa waxau ku leeyahay fataawa uu kuleeyahay leeyahay fatawa fataawa ku oranayaa ma garanaysaa afar iyo toban saddex boqol siddeetan iyo lix dabacada daarulxadiid alqaahira ayuu ku leyahy hadalkaa <clears throat> nimanka mujaahidiinta maxaa la gudboon marka markaan soo sheegnay ragga waxaas oo dhan samaynaya maxaa la gudboon waxaa la gudboon laa taxsan wey waxa oo dhan laa taxsan waxba ha welwelin in allaha macanaa wey oo maxaad kaashanaysaa waxaad u baahan tahay waxaad kaashato nebigu wuxuu yidhi sal ly slam laa tazaalu cisaabatun min ummatii yuqaatiluuna cala amri illahi gaahiriina licaduwihim laa yaduruhum man khaalafahum xataa yatiyahum saaca xataa ta'tiyahum asaaca wuxuu leey nebigu sal ly slam cisaaba ma dhammaanayso koox waay cisaaba dadka o dhan lama rabo sayl wey daad xoor waay waxa waxay noo baahna ma jiraan ilahay nooma baahna subxaana wa tacaala nama rabo nooma baahna cuntadan yayna anagu inaan u dhiman sonkor iyo dhiikar keliya inaan u dhiman inagu ilahay nooma baahna waxbayna ku fali maayo ilahi subxana wa tacaala marka wuxuu leeyahay cisaaba laba weynayo koox yar oo maxay samaynayaan kooxdaas oo yuqaatiluuna calaa amri illaah ilaahay amarkiisa ayay ku dagaalamayaan oo yaa rabbi yaa rasuul allah nimanka ka waran oo weliba kaahiriina licaduwihim wey cadowgooda ka adkaanayaan bay nebigu sal slam ka waran haddii la khilaafo marka wadaadadii baa khilaafay mashaayiikhdii dadkii oo dhan ummaddii koox yar bay noqdeen sacalkoodu noqonaya fahum ninkii khilaaf ma yeelayo xataa ta'tiyahum saaca ilaa qiyaamaha laga gaarona raggaas saasay ahaanayaan buu leya nebigu sala allahu alayhi wasalam laa taxzan waxabaha walwalin waxaad kaleeto adkaashanaysaa sidoo kale ilahay qowlkiisa subxaana wa tacaala laa yastawi alqaaciduuna min almu'miniina gayru uli darari walmujaahiduuna fi sabiili اllahi biamwaalihim waanfusihim fadala allahu almujaahidiina biamwaalihim waanfusihim cala alqaacidiina daraja wkulan wacd allah alxusna wafadl allah almujaahidiina cala alqaacidiina ajran caظiima mu'miniintii baa kala fiican qolooyinkeena iska fadfadhiya qaacidiin baa leenaya macaliha fadhiyayaal muxuuha noo bixiyey fadhiid fadhiid qoladeena marka fadhiidka ilahi wuxuu leeyahy subxaana watacaala kuwa mujaahidiinta ma dhinna nin buug iska fadhiyo meel iska qoray iska riyoonaya oo buugaag un iska daabici tegaya ee gaajoonaya ee dhibtoonaya ee diyaaraduhu dul marayaan ee dhibta iyo qaharka iyo cabsida ku jira ilah agtiisa uma sina weligaa waraaqo qor qor iska daabac waraaqo meelaha ku qor internetka soo gelgeli ilahay subxaana wa tacaala uma sina ilahay baa yidhi subxaana wa tacaala idan mu'miniinta waxa ugu fiican ragga jihaadka galawe idan tanaaba haysataa madaxii ilahay baaba ku ammaanaye ilahay sidaan ku ammaanay laa taxzan ninna maxaa ka baqaysa muxuu nin kuu tari muxuu faa'idaha ku keenaya waxa allaale uu ku keenaya haba yaraatee ma jirto wey ibnu kathiir baa wuxuu leeyahay aayaadkan markuu ka hadlayay akbara subxaanahu fi ma fadalahum bihi min addarajaati fi gurafi aljanaani alcaaliyaati العاليات ومغفرة الذنوب والزلات ilahay wuxuu sheegayaa buu yidhi siduu nimankaa ku fadilay jannooyin sarsare oo waaweyn baa ilahay sarsaraa ilahay gelinaya dembiyadoodii baa ilahay dhaafaya zallaadkoodaa ilahay dhaafaya waxyaala ka dhacdhaca waxyaala lagu haysto waay zallaadkaasuu sameeyey in yar waxaad umalaysaa kaanamaa in lagu hayo kamiro cajiiba kamiro khafiya dheg markaad soconayso mar baa meel ku simbiriirxan hadhowdii baa meelaha lasoo geliyay qosol ilaa qosol baa loo bixinaya haddana maxaa weeye camera khafiya dadka akhdaadooday qabanaysaa bes khalad buu ku dhici bal dheg wixii khayr o dhan lama sheegaayo maalinta adeecadaha o dhan waa shidan yihiin si fiican waraysayaasha waa socdaan aad iyo aad bay u fiican yihiin warku xiisuu leeyahay maasha allah hawshu aad ba ufiicanta nabigu sheikhu wuxuu yidhi sallaadkoodii baa ilahay u dhaafaya maxaa jira hawlka weyn bay ku jiraan wa xuluuli raxmati waalbarakaat ilahay raxmo iyo barakaat buu siinaya ixsaanan minhu iyo rman ilahay baa ka raamaynaya walihada qaal alle subxaana wa tacaala darajaati minhu wamagfiratan waraxmatan wakana allahu gafuran raxiima ilahay saas buu yidhi subxaana wa tacaala laa taxzan waxba ha welwelin haddana maxaa jira waxaad kaleeto iyadana aad kaalmaysanaysaa ilahay subxana wa tacaala qowlkiisii ilah wuxu lehi subxana wa tacaala in yansurkum allahu falaa gaaliba lakum <clears throat> in yansurkum llahu falaa gaaliba lakum wain yakdulkum faman da ladii yansurukum min bacdihi ilahi wuxu lehi subxana wa tacala hadduu alla idiin gargaaro falaa gaaliba lakum wax idinka adkaanaya ma leh alle hadduu idin gargaaro waxba ka adkaan maayaan adduunko dhan hadduu isu yimaado idina ka adkaan mayso sooma garanays ilahay baa yidhi subxaana wa tacaala laakiin wain yakdulkum alla haddii uu idin dulleeyo oo garabkiina ka baxo faman da aladii yansurukum min bacdihi gargaaraya walaa wadaad baan kuu gargaari hayn walaa sheikh baan kuu gargaari hayn walaa dawlad baan kuu gargaari hayn walaa maraykan baan kuu gargaari hayn walaa united nation baan kuu gargaari hayn wax la wax kuu gargaaraya ma leh labiyo sagaashankii waxa dhacday koox baa is abaabushay gobollada bari jihaad bay iclaamiyeen gobolladaas oo dhan baanu dowladda islaamka ka samaynaynaa bay dhahay waxa waday xarakadii ugu xooga weyneyd fi soomaal haddii aan ahaynba fi caalam alislaami xaraka salafiya kolley markii la yidhahdo xarakadii waxaan u malinaya caalam islami ugu xoog weyneyd bahayd xarakadii itixaad la oran jira waa wadaadadu waa taageersanaayeen tisca wa tisciin fi lmia sagaashan iyo sagaal boqolkiiba dagaalkaaba taageersanaayeen kadib baa sheekooyin markii la jabay kadib jabka kadib ayaa warku soo baxaa dhaliishu timaadaa laakiin haddii guusha la helo waa la aamusaaya nin walba wuxuu leeyahy guusha meelaad kaga leexato male soco buu leeyahy dagaalkii war yaanaan idinku daaline qaw meel la yidhahdo qaw buur ah laba sano waa la soo dhaafin waaye nag waa dhaqaaq waay dagaalkii wadaadadii dhan baa wada taageersan caalamkii o dhan baa wada taageersan caalamku waa furan yahay meel walba maalkaa ka imaanaya lacagtaa ka imaanaysa waa dhaqaaqi waaye waa la dhaqaajin waaye laba sano markii buurtii laga bixi waayey oo meelna la gaari waayo ragga waa la iska kala fasaxay orda iska tegaali haddana wax yar kadib daluuq oo gobolkada ka mid a tuulo yar waa saan filayaan uma aqaano lakin kolle waa tuulo yar xuduud ku taal wey ayaa wadaadadu qabsadeen halkaasi waxay ka sameeyeen degmo weeye waxay ka sameeyeen imaaro yar maamul yar oo islaam ah dhowr sanay hayeen laba saddex sano afar sano meelahaasi hayeen ururkii itixaad ba haddana waday culimada halkaa markaa waxa taageersanaa waan odhan karaa boqol kiiba sagaashan iyo sideed taageerada soo yaraata mucaarad baa soo baxay rag badan baa soo baxay dhibaataa dhacday hadal meeshii horeeto lagu fashilmay baa rag badni ka soo baxay mucaarad tiro badan laakiin haddana intii badnayd mucdamkoodii way taageersan yihiin luuq waa la dhaafin waayey meeshii luuq la oran jiray tuulada meel lagu dhaafi weydi hal luuq laa xawla walaa quwat maxaanu ka jira maamul dawlad islaama ka dhisan ma garanaa intay kilomitr tahay anuma tegin amxaaraa timi waa la isku leefay waa lagu kala tegay iyadina wadaadadii oo dhan waa taageersanaayeen ciidankii u dawladdii ugu xoog dawladaha caalamka waxbay bixin jireen oo islaamka ah culimadao dhan waa taageersanaayeen baalku waa dhaqaaqi waaye soo ma garanaysa kan wadaadada boqol kiiba sagaashan iyo sideeda kasoo horjeedaan sagaashan iyo sideed wadaadada waaweynka ee berigaa taageersanaa waa kasoo horjeedaan waddankina kala bar maraaya soo ma garanaysid ilahay kuu gargaaro waxba cidan ka adkaan mayso falaa qaaliba lakum soo ma garanaysid haddii ilaahay kuu gargaaro cidna kaama adkaanayso walaa wadaad baan ka adkaanayn wadaadadoo dhan hadday dhinac maraan soo ma garanaysid walaa dawladahoo dhan hadday isugu kaa yimaadaan wax wax wax kaa qaadaayo male maxaa jira ilahay gargaarkiisi baayaan hadduu ilaahay garabkiisa garabkaaga ka baxona ummadda oo dhan hadday isugu kaa timaado oo tidhaahdo ninkaan aan u gargaaro kuma gargaari karayaan idan tanaadba haysataa alxamdulilah lilah ilahay markaasba wuxuu kusoo gabay wa cala allahi falyatawakal almu'minuun ayuu ilahay yidhi subxaana wa tacaala imisaan maraynaa sagaalkii imisaan ku jiray saacaddii barwa a waxbaan ku dari lahaa laakin waxay noqonaysaa malaa inaan iska joojino ya laa xawla walaa quwata ila billah warar okay waxaynu ku daraynaa <clears throat> waxaynu ku daraynaa biidn illahi tacaala sidoo kaleeto waxa weeye hawsha aad ku jirto waxa weeye sinaamu lcamal wey waxa kaleeto ah walaa taxsan iyadana waxaad ku jirtaa waa sinaamu lcamal camalka meeshii ugu sarraysa wey wuxuu leeyahy sheikh اlislaam raximah اllahu tacaala wuxuu yihi sheiku aljihaadu sinaam اlcamal wاntazama sinaamu jamiici اlaxwaali ashariifa buu yihi fa fafiihi sinaam wuxuu yihi shiiku hadalkaasaynu kusoo xiri doonaa biidn اllahi tacaala wuxuu yidhi shiiku jihaadku waxa weeye sinaamka camalka weye camalka baarkiisa weye wax kasta oo la qabto meesha ugu sarraysa weeye buu yidhi ma garanaysa wax walbana halkaa ayay ku soo dhammaanayaan buu yidhi waxaa ku in duqaadda la ammaano calayka biduqaad wuxuu yidhi marka yatacallalu litarki maa awjaba calayhi wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala ku waajib yeelay yujaahiduuna fi sabiili illahi walaa yakhaafuuna lawmata laacib nimankii marka ilaahay jacaylkiisu ka batay ilaahayna jeclaaday maxay yihiin mujaahidiin waay jihaadkii baa laga helay soo ma ku jira buu yihi shiiku sinaamu tawakul tawakulka meesha ugu sarraysaba haddana lagu gaaraa buu yidhi jihaadka waxa ku jira wasinaamu sabr sabarka meesha ugu sarraysa baa lagu gaaraa buu yidhi faina ina almujaahida ninka mujaahidkaahi buu yidhi axwaju nnaasi ila asabri watawakul buu yidhi waa midka dadka ugu baahi badan sabarka iyo tawakulka buu yidhi walihada qaala tacaala ilahay wuxuu yidhi subxaanaه watacaala wاladiina haajaruu fi اllahi min bacdi ma ظulimuu lanubawi'anahum fi اdunya xasanatan wala ajru اlآkhirati akbaru low kanuu yaclamuun aladiina sabruu waclى rabbihim yatawakaluun ayaa ilahay yidhi buu yidhi ma garanaysa wa qaala muusa liqawmihi istaciinuu biاllahi wاصbiruu ina alarda lilahi yuurisuha man yashaau min cibaadi mutaqiin dhulka ilaahay ba iskale ninku doonoona dhaxal siinaya meel heblaan leh soomaaliya soomaali baa leh waxba kama jiraan soomaaliya ilaha iska leh ina alarda lilah dhulka oo dhiga iska leh allah soomaaliya soomaali baa le maafi soomaaliya ilaahay baa le ninku doonu dhaxal siinaayo waxaa laga yaaba inagoo dhan ba inaynu ka tagno qoloyin kala yimaadaan macquul waagu yaa deganaan jiray <laughs> ilaah goormaa soomaaliya sameeyey horta yaa garanaya wakti uu sameeyey allah baa garanaya subxana wa tacaala oo goormaynu soo degnay inagu waagiu ilaahay sameeye inuu ku dhex abuuray maya inuu kuma dhex abuur xilliyo kalenu nimi ilahay baa garanaya ummado horaa inay deganaayeen oo ka tageen oo inagu inu dhaxallay baa laga yaabaa haddana ilahay inuu ina ka kaxayo qola kala dhaxalsiya laga yaaba dhulka ilahay ba iska leh yurisu maisha waxbaa isku wax ku dagaalamayn wax isku dilin oo oranin dhulkayagii baa la qabsaday iyo dhulkayagii baa la haystaa iyo <laughs> gurigaaga haddii lagugu yimaado waad difaacan kartaa guriga adiga ku dhisan iyo beertaada haddii lagu yimaado xaqba uleeda inaad difaacato maxaa jira adaa ku nool meesha laakin dhulkaa ilahay ba iskale ina kama xigti ilahay ba iskale subxana watacaala <clears throat> wuxuu yihi sheiku walihada kana sabru walyaqiinu alladani huma aslu tawakuli uu yidhi sheiku ma garanaysa yujibaani alimam yujibaani alimama wuxuu yidhi sabr kulku iyaguna waxa wey iyaguna ah, oo ah buu yidhi ay yaqiinta baan leeyahay oo ah aslu tawakulka waxay waajibinayaan buu yidhi imaamnimada buu yidhi fi diin inuu qofku imaam diinta ku noqdo labadaasa laga rabaa buu yidhi asabru walyaqiin kama dalla caleyh ma sabaruu wa kanuu biaayaatina yuqinuun ilahi buu yidhi subxana wa tacaala waxay nimankaasu aima ay ku noqdeen a'imatu diin ay ku noqdeen waxa weeye markii ay sabreen iyo yaqiintii ay la yimaadeen soo ma aragtay walihada kana aljihaadu jihaadkuna muujiban lilhidaaya hidaayadu keena haddana ba hidaaya haddaad rabtoba jihaadku kugu siinayaa buu leeyahay alatii hiya taasoo muxiidatun biabwaabi alcilmi cilmiga abwaabteedii o dhan bayba koobtayba kamaa dalla calayhi qowluhu tacaala siduu ilaahay qowlkiisi uu tusinayo fiina lanahdiyannahum subulana fajacala liman jaahada fiihi hidaaya jamiica subulihi ninkii jihaada ilaahay wuxuu siinayaa ayuu yidhi shiikhu wuxuu ilaahay ku hadaynayaa abwaabtiisa wadooyinkiisa oo dhan walihada qaala alimamaan cabdullaahi ibnu mubaarak wa axmed ibnu xambal wagayruhuma ida ikhtalafa annaasu fii shayin fanduruu maada calayhi ahla faqr dadku markuu iskhilaafaan bal soo fiirsha waxa ay qabaan nimanka dhufayska ku jira furinta hore hala tagay oran jireen inagu maxaa u naqaanaa safiih maa cindahum cilm walaa cindahum caql waa niman caqli yar an waxaan ba la yaabaa toban gobol bay hayaan oo maxaakim baa loo baahan yahay aniga haddeer haddii maxkamad laigiyo waa khalkhali lahaa haddii maxkamad waa isku khalkhali lahaa maxaa jira xoogaa yaroo aad meelaha ka boogsatay iyo iyo markaad camaliyad ku samaynayso waa kala duwan yihi waayo wa midda kale waxa ku imanaya jusiyaad aadan weligaaba ka fikirinba waxyaalaha jusiyaada ayaa ku imanaya weligaa ka fikirin weligaaba masaa'il adag weligaaba ana ka fekerin baa ku imaanaya oo u baahan in la xaliyo yaa xaliya waxaa axkaam baa socota intaasbe yaa xaliya nimankii yareeraa baa ilahay isaga furay qolada yareerada sufihada aynu ku sheegi jirray ayaa ilahay isaga furay soo ma aragtid wuxuu yidhi shiikhu nimanka iyagu axmed cabaarag iyo waxay odhan jireen markii la iskhilaafo nimanka jihaad ku jira hala aado nimankaasaana kala saaraya meesha iyagu u bataan meeshaasi xaqu jiraa bay ohan jireen innagu waxaan leenahay wadaadada meelahooda iska jooga oo odayaashooda iyo duqaadooda iyo barlamaanada ku faataxaya nimankaasi xaqula ula nimanka hala aado miyaan ahayn sheikhu waa diidan yahay waa diidan yahay sheikhu falxaqu macahum xaqu iyagu la jiraa liannahu yaqulu ilahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala waladiina jaahaduu fiina lanahdiyanahum subulana aayaddaanay deliishan jireen wa fi ljihaadi aydan waxaa ku jira buu yidhi xaqiiqatu zuhdi fi lxayaati addunya wa fi daar alaakhira zuhdi baa ku jira adduunka o dhan in laga tago iyo aakhira in loo go'o ninka jihaad ku jira adigu maalintii waxad leedahay imsaa lacag soo heshay miyaadan ahay wariba mid baa utegeysa imsa qaata anigu intaasaan qaataa maalintii saacaddii yo raadiyo weye maxaa jira meesha sa lacag badna ka jirtaa halkaana waxaa loo kala tartamaya maanta hebel baa shahaado qaataye berri anigu shahaado ma helaya jihaadka wey a soo ma garanaysid wa fiihi aydan waxa ku jira buu yidhi xaqiiqat likhlaas ikhlaas baa ku jira xaqiiqadiisa buu yidhi faina alkalaama fi man jahada fi sabiili illahi la fi sabiili riyaasa wala fi sabili اlmaal wala fi sabiili اlxamiya kuwaasu kuma jiraan ninkii kaa u jihaadayo a khasaaray madax doon hadduu madax doon yahay oo xabadda u sito otid khasaaro haddii uu u socdo xoola aad soo hesho khasaaro haddii uu xanaaqi xamiya reerkiina waxa noqdeen khasaaro waa khasaare kaas laakin ilahay dartii ninka udagaalamayo wey wa hada laa yakunu ila liman qaatala litakuna kalimat llahi hiy alculya wax kale ma noqonayo iyo sufla wakalimat llahi hiy alculya ninka u dagaalamaya maana nin kale ma noqonayo wa acdamu lmaraatib alikhlaas tasliimu nafsi waalmaali lilmacbuudi ikhlaaskana meesha ugu sarraysa waxa weeye in loo dhiibo ilaahay weeye subxana wa tacaala macbuudki lahaa loo dhiibo waayo innaga naftiina waa dhiibi la'nahay soo maa maalkiina waa dhiibi la'nahay soo maa ikhlaaska waa yaryahay marka halkaa maxaynu ka ogaanay ikhlaaskeena inuu yaryahay maxaa jir nafteena ma dhiibi karo maalkeena ma dhiibi karo idan ikhlaaskeenna qaliil wa aad buu u yar yahay marka taasaa ugu sarraysa buu yidhi liana allaha subxaanahu wa tacaala ishtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum bianna lahum ljanna yuqaatiluuna fi sabiili illah fayaqtuluuna wayuqtaluun ayuu yidhi sheekhu maxaa jira qofka ilahay baaba naftiisii iyo maalkiisii baa ilahay ka iibsaday oo muxuu uga iibsaday janno oo maxay samaynayaan ma fadhi ku dirirkay tegayaan oo ka sheekaynayaan maya waa la dilaya in waxbay dilayaan kow qoortaa lagaa soo goyn waa lagu birayn saasaad ilahay naftaada kaga ibsatay bu yidhi sheekhu ma garanaysa hadalku waa hadal dheer oo qiimo badan risaalo dhan weeye oo qiim yarxamuka allah risaalo dhan oo qiimo badan weeye oo shiiku waxa uu qoray waaqiceena weliba risaalo ka warramaysa weeye waxa uu qoray berigii tataarkii buu qoray oo xaaladii ay dadku noqdeen tv kale sidan oo kale baad umalaynaysaa ayuu ka warramaya risaalo marka aad iyo aad u dheer weeye oo intaasna marka aynu ka qaadanaynaa oo ku jirta majalada siddeed iyo labaatanaad ku jirta halkaasuu kaga warramaa arrimahaas ku jirta oo laba boqol soddon iyo afar ilaa laba boqol konton iyo lix ku jirta ma garanaysaa hadalkaasu ku jiro hadal dheer weeye intaas ayaan caawi ku joojinaynaa insha allah wa sala allahu cala sayidina muxammadin wacala alihi wa wasaxbihi wasalam wabillahi atawfiq ya sheekh habeen dambe waynu sii wadaynaa qayb labaad baa jirta insha allah ugu yaraan oo waynu sii wadaynaa habeen dambe insha allah habeen dambe tusaalooyin baynu ka bixinaynaa raggii hawshaan u qumay oo iyaga ka horreeyey dhibtii martay ayaynu ka bixin doonaa biidn illahi taala